بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله وxadaثnii abu طاahir أحmed بن cmr بن srxin fii baabi غaswaةi xunayn gaswadii iyo duulaankii la magac baxday gaswaةu xunayn ayaa laga hadlayaa xunayn waa tog ama waadi u dhexeeya maka iyo daa'if carafayna gadaal kaga taallaa waxaa dhacay oo ka dhacay dagaal muslimiinta iyo u dhexeeyay niman la yidhaahdo hawaasin sanadkii sideedaad ee hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam bishii shawaal bacda fatxi makata almukarama fii ramadaan markii maka la furtay gacanta muslimiinta ay soo gashay kadib bil ramadaan ayaa gadaal waxaa loo sheegay nabigu inay yihi niman isbahaysanaya ay jiraan is aruursanaya oo nabiga dagaal calayhi salaatu wasalaam rabay inay la galaan niman reer hawaasin la yidhaahdo marka dagaalkaa xunayn buu ka dhacay kadibna firxadkoodii daa'if buu galay iyo awdaas wixii awdaas iyo baadiyaha u cararay waa la soo afjaray laakiin kuwii daa'if galay way adkaatay in loo galo oo xisnigii iyo deyrkii la galo way adkaatay daa'if buu noogu imaan doonaa qisadooda muslimiintu toban iyo laba kun bay ahaayeen tobankii kun ee makal mukarama furay ee madiine ka yimid iyo dad laba kun ah oo maalmahaasba islaamka soo galay oo dacaafuul iimaan u badan aan tabar badnayn iimaankooda uunan xoog badnayn haniime helid iyo waxna waa iskaga jirta qaarkood deg deg iyo xoolo aruursi baa galay qaarna waxaa weeyaan agajiid bay iska ahayeenoo xataa qaarkood islaamnimadooda ma aheen aad iyo aad uma xoog badnayn oo qaar buu nabiga calayhi salaam sidii safwaan binu umaya oo kale uu iska soo raacay isagoon weli islaamnimo daahirsanin laakiin nabiga ka qaatay calayhi salaam ka caariyaystay duruuc iyo silaax iyo qalab <clears throat> oo dhihi jiray aqasban yaa muxamed ma dhacaysaa dhac iyo xoog miyaa uu dhihi jira nabiga bal hiya caariyatun madmuuna waa caariyo iyo ergiso laguu damaani doono ee laguma qasbaayo xoog iyo dhacna ma aha dagaalkaa markaa xogow saxaabada waxaa galay tiro badni iyo xoog iyo inay leeyihiin ayaa yar cajabgeliyey guusha iyo nasriguna xag allay ka ahaataayo mar walba waxaa la rabaa in ilaahay loo tiiriya subxaanahu wa tacaala adkaashaha iyo guusha markaasaa xoogow lagu canaantay markay jabkii gaadhay kadibna ilaahay nasrigii iyo guushiibuu usoo dejiyey qisadaasaa laga hadli doonaa qaala waxadaanii abu daahir axmed ibnu camar ibnu sarxin almasriy qaala akhbaranaa ibnu wahbin cabdullaahi ibnu wahbin almasri qaala akhbaranii yunus ibnu yaziid alayli can ibni shihaab moxamed ibnu muslim aلzuhri qaala wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warramay kahiir ibnu cabaas ibni cabdilmuطalib ninkaasaa ii warramay qaala wuxuu yidhi kahiir qaala cabaasun cabaas baa wuxuu yidhi cabaas ibnu cabdilmuطalib alhaashimi camu rasuulillaah nabiga adeerkiis weeye cabaas aad buu nabigu u jeclaa calayhi الsalaatu wasalaam shahidtu maca rasuuliillaah nabiga calayhi salaam maciisaan xaadiray yowma xunaynin maalintii xunayn yaa nabiga calayhi salaam maciise xaadiray oo dadkii nabiga raacay buu ka mid ahaa fa lazimtu waxaan laasimay ana aniga iyo waa abu sufyaan ibnuxaarif ibnu cabdilmutalib rasuulallaahi baan laasimnay oon la joognay calayhi salaatu wasalaam waa qaraabadiisii cabbaasna waa adeerkii nabiga abu sufyaanna ibnu cami rasuulilaahi weeye ilma adeer weeyaanoo xaaris bin cabdilmudalib iyo cabdullaahi bin cabdilmudalib baa kala dhalay labadaasa si gaara nabiga gacanta uga hayay faraskiisi baqashiisii oo ilaalinayay oo la socday xaalkiisa falam nufaariqhu maanan faaruqin oo dhinacna kamaanan marin nabiga calayhi salaatu wasalaam wa rasuulu llahi nabiga calayhi salaamna calaa baqlatin baqal buu saaraa lahu nabigu uu lahaa baydaa oo cad baqal cad oo duldul magaceeda la dhihi jiray duldul baqashaasaa nabiga mashhuuraheed inay uu lahaa calayhi salaatu wasalaam fardana waa jiray inuu nabigu lahaan jiray laakiin baqashaasu soo raacay maalintaas oo la soo dagaalgalay boqashuna ma orad badan sida faraskoo kale marka nabigu dankamuuna gelin oradkeeda wax cabsi ma gelinoo waxyaalaha muujinaya shajaacada iyo geesinimada nabiga maalintaasay ka mid tahay in xataa faras dheereeya oo cadowa ama lagaga cararo ama lagu fiiriyo uunan raacinayn baqal uu iska fuulay sala allah aleyh wasalam ahdaaha baqashaa waxaa u soo hadiyeeyey lahu nabiga farwat nufaatha aljudaami ayaa u soo hadiyeeyey gaaladii buu ka mid ahaa hadiyuu nabiga ugu soo diray calayhi salaatu wasalaam waana ka aqbalay marka meelaha qaarna waa diiday oo inaa laa naqbalu zabad almushrikiin cadaayaadka iyo rifaayada iyo siismada gaaladu ma rabno mana qaadanayno meelaha qaarna yidhi rasuulka calayhi salaam waa ka diiday kuwo qaarkoodna waa ka aqbalay hadiyada iyo cadiyada iyo siismada gaalada waa ka aqbalay hadba xaaladay ku xidhan tahay oo kuwuu ta'liifu lquluub oo la jeedo oo inuu soo dhoweeyo uu rabo nabiga calayhi salaam rajo uu ka qabo inuu hadiyadoodana qaato iyagana uu ka abaalmariyo hadiyo siiyo way dhacday amaa kuwa ujeeddadooda ay tahay inay nabiga calayhi salaam ay ku soo jiitaan oo ujeeddo kale ka wataan kama aqbali jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam falama iltaqa almuslimuuna markay kulmeen muslimiintii iyo walkufaaru gaaladii walla almuslimuuna muslimiintii way jeedsadeen mudbiriina xaalay yihiin kuwa cararay dagaalkaa marka horeba sidii qaabkii nidaamsanaa ee nebigu hoggaamin jiray ayaa la khilaafay si waxaa loo galay iska habqan ah oo dhallinyaradii iyo dadkii aan hubkaba wadanin baaba safkii hore dagaalka iska sii galay nabigu ciidanka waa diyaari jiray maymana iyo maysara iyo qalb iyo saaqa iyo maqdama shan qaybood buu u qaybin jiray nabiga calayh salaam dadka hubka aan wadaninna dhinac gaara ah la marin jiray oo hubka kuwa wata ama duruucda iyo wata jaakeedka laiskaga ilaaliyo seefaha iyo warmaha kuwa wata iyo kuwa fardaha wata iyo qaababkaasaa loo hormarin jiray marka haddii maka la furtay waxaybay islahaayeen quraysh baad ad ka adkaateen waxayna hor istaagi karaa ma jirto maanta lanaga adkaan mahaya bay dheheen yaraan aan yarrahay darteed waana kii lagu canaantay markaasay dagaalkii ayagoo didaaya iska galeen toggii xunayn ayay nimankan marka reer hawaasin galeen oo dhufe iska dhigteen saxaabadoo didaysa markay ku daateen xoolahoodiina nimankan hawaasina si khatar ay gale sameeyeen ayna ku jabeen markii dambe maalik ibnu cawf in la yidhaahdo oo boqorkoodahabaana jabiyey odaygii ahaa ee hoggaanka reerka hayn jiray ee muxanig ahaa oo iska tabar dhigay caqligiisiina markaa uu joogay laakiin aan waxba laga qaadanin wuu khilaafay maxaa yeele wuxuu sameeyey geelii iyo adhigii iyo xoolihii oo dhan buu wuxuu keenay goobtii dagaalka haweenkii iyo carruurtiina wuxuu yidhi safka hore ha la geliyo ninayuuna reerkiisa iyo xoolihiisa ka cararin dagaalka aan sidaa u gallo odaygaasaa marka ku caarido yir war ma waalan tahay dagaalku sidiisaba sidaa ku talagelaysa ma noqdo in la kala cayntaa fiican haddii xoogow jaba uu dhaco oo ilduuf dhaco oo taatiiga lagaa badiyo inaad xoogow carruurtii iyo reerkii aad ku badbaadaan baa fiicane maamaxa sidan waa ka diiday marka xoolihii oo hortooda daaqayo ay saxaabadu galeen marka horeba xoolihii way deenna ku habsadeen nimankana meeshan ay u galeen dhufeys bay u galeen halkaasaa leebtii iyo shiishkii si fiican loo saaray baas baa lagu furay leebti baa hal mara rashqi baa laga cabiraa ayaa lagu sii daayey markaasay saxaabadii marka soo jabeen iyagoo didi baa nabiga calayhi salaam ooban horta horaba soo gaarin ayay ka hor imaadeen markaasay saa u dhaafeen rasuulka calayhi salaam tobankii kunba way cararay iyo dhowr kun eh, toban iyo waxbaa cararay ilaa boqol bay sheegaan oo nabiga kusoo haray calayhi salaatu wasalaam walla almuslimuuna mudbiriin fatafiqa wuxuu gudagalay rasuulullaahi rasuulka ilaahi calayhi salaam asagu carar waa ka mustaxiil ilaahay subxaanahu wa tacaala shajaaca iyo geesnimuu siiyey nabiga marka wuxuu gudagelay yarkudu baqlatahu inuu baqashiisii ka kadlaynaayo oo kadlaysiinaayo ay la ordayso qibala alkufaar xagga gaaladii gaaladii saxaabada soo didiisa buu ka hortegay rasuulka calayhi salaam qaala cabaas wuxuu yidhi wa ana aakhidun waxaan hayaa bilijaami baqlati rasuuliillaah rasuulka ilaahay baqashiisa keenaheedii iyo xakamaheedii baan hayaa sayna oola talaalino cadow oola dhexgelin akufuhaa waan reebayaa iraadata anoo doonayo allaa tusrica inayna degdegin oo aynan dhexgelin cadowii wa abu sufyaan ibnuulxaaris ibnu cabdilmudalibna isaguna aakhidun wuxuu hayaa birikaabi rasuulillaah rasuulka calayhi salaam hashii baqashii u saaraa kooraheedii meeshuu nabiga ku fadhiyey koorihii buu saa u hayaa abu sufyaanna eh, cabaasna wuxuu hayaa hogaankii iyo xijaamkii lijaamkii buu hayaa saasay u celcelinaya nabiguna alayh salaam waa taraarayaa baqashii xagga gaalada buu kala hordaayaa faqaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam saxaabadii marka waxaan la filaynin baa dhacay walaodayaashan iyo qoladan hadda soo islaamtay iskaba dhaafe awa raggii rag ahaa ee cararba aan lagu aqoon jirin balee dhaar iyo ballan ku galay inaynan cararaynin markaasuu rasuulku wuxuu yidhi ey cabbaas cabbaasow naadi u dhawaaq asxaaba samura nimankii shajarada iyo geedda quraca ah ama geedka abaqa waxaad tidhaahdaba asxaabtoodii baycatu ridwaan sanadkii lixaad raggii hijrada nabiga calay salaam sanadkii lixaad hijrada geedgaa hoostada dharkii kuma maayacooday kun iyo saddex boqol bay ahaayeen nimankaasi waxay heshiis ku galeen weligood inaan cararayn wax dagaal yidhahda ana ka cararin qaarkood inaan dhibanno iyo inaan guulaysanno unbay dhaheen salmaan sidaa uu salaama bin akwac oo kale marka maanta maxaa dhacay bal xasuusi xoogow waxaa ku dhacay dahsho iyo wareer isku dhexyaac baa dhacay dadkii iyo niman kalaa isku dhex jiro de haddii kii garabkaada u cararo adna waxbaa ku gelaya cadowgii marka keliga uma bardhigi kartid xasuusiyo awel baycada iyo heshiiskii aan isku ogeen faqaala cabaas baa wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa rajulan nin sayitan cod dheer ayuu ahaa nin qayro dheer oo dhawaaq dheer buu ahaayo waxaa la yidhi intuu buuta salci oo madiine ku taalla istaago iyo caruurtii iyo addoomihiisa xoolaha la jirtaa haaba ayuu kala hadli jiray waa uxud gadaasheeda halkaasuu kala hadli jiray oo kaga dhawaaqi jiray wa kaana rajulan sayita faqultu waxaan idhi buu leeya biaclaa sawti sawdkayga meeshay u korraysay baan dhawaaqoo ayna asxaabu samura ayaan idhi buu yidhi away raggii iyo asxaabtii geedkii shajaradee nabiga heshiis kula galay xaggay aadeen qaala way maqleen marka dhawaaqiyo bay maqleen dhammaantood qaala wuxuu yidhi fa wallaahi baan ku dhaartay lakaanna cadfatahum weyraxooda iyo soo gadoonkooda waxaad moodaa xiina samicuu markay maqleen sawtigii dhawaaqayga cadfatu lbaqari lo weyraxeed calaa awlaadiha carruurteeda kusoo weyraxday neef lo aho cadfatu lbaqari calaa awlaadiha neef xoolaaho aho lo aho irmaan oo maqashiisii ama weyshiisii gadaale ka dhawaaqday oo dib u soo weyraxay oo kale ayaabad moodaa saastaan u dhawaaqayba iyagoo didi ayay soo galeen markiiba fa qaaluu waxay dhaheen yaa labayka yaa labayka ku ajiibna yaa rasuula allahi labayka waan ku ajiibnay waana kan waana kan bay dheheen markaasaa dib laisku habeeyey oo dan rasuulka calayhi salaam uu safay oo alle uu baryey nasrigii iyo guushii iyo sakiinadii xasilloonida ay soo degtay muslimiintina ay guulaysteen gaaladana la jebiyey qaala fakhtataluu walkufaara fakhtataluu way dagaalameen walkufaara wa maca alkufaar wowalmuciyadii wewowdaasi fakhtataluu way dagaalameen way dagaalameen walkufaara wa maca alkufaar gaaladii ma aadi ee la dagaalameen waducaatu waddacwatu habarwacu fil ansaari ansaar buu ahaa wadacwatu fi lansaar ansaar habarwaceedu wadacwatu dacwadu iyo habarwacu fil ansaari buu ahaayo yaquuluuna waxay dhahayeen yaa macshara alansaar yaa macshara alansaar dagaalka dee waxaa weeyaan waa laisku dhiirigeliyaa oo waa laisku tirtirsiiyaa habarwac waxaa layidhahdaa jira oo awa ree hebel waryaaya war iska celiya war iska dhiciya waryaaya aw nimanka raggaa aw hebel marka waxay arrintu ku soo aruursatay ansaar raggii halyeeyadahaa ee shujcaantahaa ah, ee geesiyaalkahaa raggii baa marka yaa magacoodii lagu dhawaaqay awa reer ansaareed nimankii bader iyo uxud iyo axsaab iyo khasawaadkii oo dhan ku guulaystay maanta maka gacanta ku dhigay away qaala uma qusirat idacwatu dhawaaqii iyo habarwicii baa la gaabiyey calaa bani xaaris bn khasraj reer banu xaaris binu khasraj nima yidhaahdo sii qows howsa ahaa yaa si gaar haddana lagu dhawaaqay oo lagu yaqaanay geesinimada iyo bawaasil ahaa fa nadara rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam nabigaa wuxuu fiiriyey wahuwa calaa baqlatihi asagoo baqashiisi saaran kalmutadaawili mutadaawili calayha sidii qof isku dheeraynaya oo kale baqashii saa iskugu dheereeyo o hanqallocsaday yuu dagaalkii oo dhacaayo oo raggu uu isku jiro waxaa laisla dhacaya waa seef iyo waran iyaa laisla dhacaya iyo gamuun iyo leeb ilaa qitaalihim dagaalkooda musaa u fiiriyey faqaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi haadaa xilligan xiina waa waqtigii xamiya uu kululaaday alwatiisu foornada foornada maalinta marka ay kullaatay wey baasha foornada layidhaahdee wax lagu kariyo bafloowe iyo in lagu sameeyo ama muufaha iyo waxaa lagu sameeyo marka uu aad u kululaado ee dabkuu si fiican oo kaco markaasaa wadadiis la yidhaahdaa macnaa dagaalkii hadduu kululaaday oo dhab u noqday weeyaan si fiican baa markaa laysku gurayaa qaala uma akhada rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaatay xasayaatin cantooba quruurax ah oo carra buu qaaday faramaa waa ganay bihinna xasayaadkii iyo qaruurixii wujuuha alkufaar gaalada wejigooda buu ku ganay nabiga calayi salaam meel markaa laga gaari karo oo carro ay ka gaari karta meehee dad iska hor muuqda carro meeshay gaari waad ogtahay wax meel fog ma gaadho laakiin waxaa weeyaan asbaabtaa uu la yimid ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mucjiza la socotaa indhihii bay ka wada geli doontaa wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama buu ilaahay leeh markaad ganaysay adigu meele ma gaadheene tii ilaahay gelintii ilaahay baa baayaa gaadhay uma qaala wuxuu yidhi inhazamuu warabbi muxamadin way jabeen nabi muxamed rabbigiis baan ku dhaartay jaba buu nabigu calayh salaam indhihii bay ka wadaan carradii o dhan baa indhaha ka wada galeen dhammaantood qof walbaoo gaalada ka mida ah, ciid baa indhaha ka gashay wa hada min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam mucjizaadkii uu ilaahay ku ayiiday nabiga nabinimadiisa iyo risaaladiisa iyo xaqnimadiisana tusaysay weeye carro la tuuray oo ciidan idil indhaha ka wada gashay oo deena intay baraamarayeen laga duldhacay qaala fadahabtu waxaan damcay buu leeyahay ninka la yidhaahdo xadiidka warinaya cabaas fadahabtu anduru fa faida alqitaalu calaa hayatihim dagaalkii asaga ahaa cabbaas baa wuxuu leeyahay hadduu nabigu yidhi calayhi salaam way jabeen yaa marfiiri buu yidhi jabkii maxaa weeyaan de markaa iyar iyar bay u jabaayaan hal mar uma jabaayaane in marka wuxuu fiirinayaa jabka asaga ahaa dagaalkii uu dhammaaday carareen fadahabtu anduru inaan fiirinayo faida alqitaalu dagaalkii calaa hay-atii sidiisi weeyaan fii maa ara anisaan u arko anu waxay ila tahay dagaalkiin waxba iska bedelin qaala fa wallahi baan ku dhaartay maa huwa xaalku maaha ilaa an ramaahum bixasayaatihi inuu nabigu carrada ku daadiye ha joogto hadduu daadiyeyba famaa ziltu kama zuulin araa inaan arkaayo xaddahum quwadoodii iyo xooggoodii oo kaliilan daciifay wa amrahum amarkoodii oo mudbiran dhabarka jeediyey mudayarba waxaa arkay ayagoo kala daatay oo kala siisiibtay kala cararay dhabarka duwa dhabarka jabiyey wax la qabtay iyo wax la dilay wax cararay noqdeen arrintaa yadeed maa qof hadda carra indhaha ka galeen oo indhahay ka gashay muxuu samayni waxba ma arkaba waxadaanaahu isxaaq bin ibraahim wmuxamed bin raafi wacabd bn xumayd jamiican can cabdirazaq qaala ahbaranaa macmar can izuhri bihada lisnaad hayra anahu qaala farwatu bnu nucaama aljudaami buu ahaa ninkii baqasha nabiga usoo hadiyeeyey wa qaala inhazamuu way jabeen warabbi ku dhaartay inhazamuu way jabeen warabbi lkacba kacbada rabbigeed baan ku dhaartay wasaada fi lxadiid xataa hazamahum llah ilah ilaah ka jabiyey qaala wakaanii anduru ila nabiy inaan arkaadii moodaa nabiga calayhi salaam yarkubu isagoo kadlaynaya khalfahum gaalada gadaasheedii calaa baqlatii baqashiisa ku kadlaynaya baqashiisii oo ordaysa oo gaalada daba socota daba ordaysa yani ii muuqata buu leeyahay haddaba waxadaanaahu ibna abi cumara qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can الzuhri qaala akhbaranii kaiir ibnu cabaas can abi alcabaas ibni cabdilmuطalib qaal wuxuu yidhi kuntu waxaana maca nabiy nabiga maciisa calayhi salaam yowma xunayn wasaaqa alxadiida hayra ana xadiida yunusa wa xadiida macmarin akaru waxay ka badan yihiin minhu waatam minhu bay ka badan yihiin min sufyaan sufyaan binu cuyayna xadiidkiisa waxaa ka badan riwaayatu yunus wa macmar oo zuhri ka warinaya oo ka taamsan qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa abu khaythama can abi isxaaq isabici qaal qaala rajulu ninbaa lilbaraa wuxuu ku yidhi albaraa binu caazibin wuxuu ku yidhi yaa abaa cumaara abaa cumaarow waa kunyadii albaraa afarartu ma cararteen yooma xunayn maalintii xunayn maalintii xunayn markaad gaalada isku dhacdeen ma cararteen qaala wuxuu yidhi baraa laa maya cumuumkuu diidan yahay carar waa dhacay laakiin wuxuu diidan yahay afarartum jamcii iyo cumuumkii dadkii oo dhan rasuulkaan cararinuu ka mid ahaa ciidan saxaabada ka mid ah oo nabiga ku hari waa jireen cabaas iyo hari abu sufyaan iyo way jireen marka ma cararteen iyo haa iskuma dhigmaan horta laa carar jamaaciya ma jirin wallaahi baan ku dhaartay maa wallaa rasuulullah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam ma cararin walaakinahu kharaja cararka wixii keenay buu sheegayaa wuxuu yidhi kharaja waxaa baxay shubbaanu asxaabihi asxaabtii nabiga calayhi salaam dhallinyaradoodii kuwii dhallinyarada iyo waa khifaahum kuwii iska fudfududaa xusaran ayaga oo hubla'aana xusurka waxaa weyaan wax dirac bileedi iyo wax qalab ka celiya leebki iyo seefta mayna wadanin silaax iyo hubna mayna wadanin badankood xusaran yani laysa lahum duruucun iska waxaa ahaye dad iska dhabar faydan laysa calayhim silaaxun hubna aan wadanin aw kahiiru silaax hub badan aan wadanin nimankaas hawaashi la rabay inay dambeeyaan oo ciidanka hubka wata ee fardaha in la hormariyo ayagii hormaray falaqow waxay la kulmeen qowman dad bay la kulmeen rumaatan shiishyaana niman shiishyahana oo ganitaanka yaqaana laa yakaadu uuna sigayninba yasqudu inuu dhaco lahum xaggooda sahmun leebay soo ganeen dhulka inuu ku dhacoba aan sigaynin shiishka yaqaanoo leebkay ganaanba qof ku qabsanaya yay la kulmeen jamcu hawaasina ayay la kulmeen ciidankii reer hawaasin iyo jamaacadii hawaasin iyo bani nasar ciidankaa weeye kuwa rumaad ahee toogta aadka u yaqaanay ayagoo didii markay saxaabadii dhallinyaradoodii iyo kuwii akifadii iyo kuwii fududaa iyo kuwa xoog iska didaaya ayaa meesha isku daadiyey markaasay farashaquuhum caydhka kaga dhigeenoo burseen saareenoo baas ay ku fureen rashqan baas bay ku fureen hal mar bay leebta ay haysteen ayay ku wada ganeen dad soo didaayoo fara badan oo leebkii lagu sii wada daayey wadalba waa qabsatay maa yakaaduuna yukhdi'uun inay gafaan oy leebka la waayaanna maba sigaayaanba yacni wayla helayaan wey fa aqbaluu hunaak halkaasay waxay kula kulmeen ilaa rasuul aqbalu waxay soo qaabileen raggii sii didaaya hadda hunaaka meeshaasi ilaa rasuuliya nabiga calayh salaam bay soo qaabileen wa rasuulullah nabiga calayh salaam calaa baqlatihi lbaydaa baqashiisii caddeed buu nabigu saaran yahay dulduleed wa abu sufyaan ibnu xaarid bin cabdilmutalibna yaquudu bihi nabigu hagaaya calayh salaam cabaasna waa la socday marka mumino inay iska nafnafsinaayeen haddana waxaa soo maray lijaamka waxaa haystay cabaas kowrka iyo koorahana waxaa hayay abu sufyaan marka baqashaasa la wada hayaa fanazala fantasar nabigu baqashii intuu ka degay ayuu ilaahay baryey oo uu muujiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam magacay ku yaqaaneen <clears throat> ayuu ugu dhawaaqay weliba wa qaala wuxuu yidhi ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib ayuu yidhi ana anigu annabiyu nebi baanahay nebigii baanahay laa kadib beerna ma aha ana anigu ibnu cabdiilmualib cabdilmualib wiilkiisii baan ahay saasuu nabig alayh isalaatu wasalaam yani ismaba qarinayaba moxamed baan ahay hadduu dhaho in la garan waayoba dhici karta waxay u yaqaaneen carabtoo dhanba ina cabdilmualib u yaqaaneen nabigu ina cabdilaahi bn cabdilmualib buu ahaa awogiis baa markaa mashhuur ahaa waxaan ahaa aabbihii asagoo dhallinyaro buu dhintay muuna soo gaarin marka ninkii la yaqaana ee maka iyo maa xawlaha iyo carab ay u taqaanay cabdilmualib buu ahaa wiilkii ina cabdilmualib baa la dhihi jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam waana yuusabu alinsaanu ilaa jaddihi dhib ma laha millata abiikum ibraahiim oo kale wey marka ana ibnu cabdilmualib baan ahay si uunan qof walbaba u ogaado waxaad isku haysaan keena cabsi iguma jirto in cabdilmualib baan ahay buu nabiga alayh isalaatu wasalaam marka mida mashhuurka ku yahay wey walidaalika mid araada nabigu u yimaada ayukum ibna cabdilmualib waa kii dhihi jiri aw ina cabdilmualib qala xadaana axmed bnu janaab almasiisi qala xadaana ciisa bnu yunas bn abi isxaaq asabeeci an zakariya bn abi zaa'ida can abi isxaaq asabeex camr bn cabdillaahi almadani qaala jaءa rajulu nin baa u yimid ila albara albara bni caazib radi allahu canhuma faqaala wuxuu yidhi ninkaasi akuntum wallaytum ma cararteen yowma xunayn ya abaa cumaara abaa cumaaro ma cararteen faqala wuxuu yidhi ashhadu waxaan qiraa oo maqaati ka ahay calaa nabiyilaahi nabiga ilaahi waxaan maragooga ahay arkay maa wala inuuna cararin sala allah aleh waali wasalam uu jeedsanin walaakinahu inalaqa waxaa dhaqaaqay akhifaa'u min annaas kuwa fudud oo dhallinyarada ahoo dadka ka mida ah, iyo waxusarun kuwa aaman diyaarsanaynoon hubkii iyo diricii wadanin diricbereedka iyo jaakeedkii ilaa haada alxayi ayay ku dideen qabiilka min hawaasin reer hawaasina wahum reer hawaasinna qoomun waa dad rumaatun toogta iyo shiishka yaqaana faramuuhum markaasay ku ganeen birashqin bursayn iyo caydh iyo baas min nablin leebay halmar ku sii daayeen kaana iyadood moodo rijlu min jaraadin jamaaco oo ayaxa waxaad mooddoo leeba ayaa lagu soo daayey fankashafuu markaasay soo dideenoo soo carareen fa aqbala alqowmu qoomkio carari ilaa rasuulillah nabiga calayhi salam ay orod marka hore ku dhaafeen ayay ku soo jeedsadeen iyo abu sufyaan bnu xaarifna yaquudu bihi baqlatahu baqashii nabiga calayhi salaam buu hayaa fanazala waa ka degay nabigu baqashii wa dacaa alluu baryey wastansara gargaar buu alla ka dalbay wahuwa yaquulu wuxuuna lahaa ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdiilmutalib marka shicir ma aha uu nabigu u qastay waa hadal uu nabigu ku hadlay calayhi salaam laakiin iska muqafin noqday oo iska noqday shicir ahaan ee umuuna qastay nabiga calayh salaam shaacirra may ahayn wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbaqii lah shaacirna ilaahay ma barin lama barin oo mana haboon nabigu inuu shaacir noqdo ee hal bayd oo saasoo kale oo qofka hadalkiisa uun iskaga toosayna qofka shaacir laguma magacaabi karo allaahuma nazil nasraka ayuu yidhi ilaahu nasrigaada iyo guushaada noo soo deji ah. marka ilaahay baa soo dejiyey nasrigii iyo guushii soo dejiya sakiinadii iyo xasiloonidii muslimiintii baa guulaystay qaala albaraa wuxuu yidhi kunnaa wallaahi baan ku dhaartay waxaan ahayn idaxmara alba's dagaalku markuu guduuto xamyalwatiis markuu dagaalku aad u adkaaduu ka wadaa nataqii bihi nabigaan ku gaban jirray nabigaan ku gaban jiray wayna shujaaca mina midka geesigeennaga mida annagee la sheeg sheegana laladii waa midka yuxaadii la sima bihi nabiga yani nabiya nabiga la sima calayhi salaatu wasalaam midka ugu geesisan waa midka nabiga garabkiisa ka dagaalama inta kale nabiga alai slam ayuu ka dambaynaya markay xaaladdu adkaato nabiga horboodi jiray sala allahu alayh waali wasalam shajaacadiisa nabiga alai slam sifaadka wanaagsan oo dhanba wuxuu ahaa qima rasuulka calayhi salaatu wasalaam ajwadu nnaas wa ashjacu nnaas wa afdalu nnaas wa akhyarihim yuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxadaanaa muxamed ibnu muhana wibnu bashaar wlafd ibn muhanى qaala xadaana muxamed ibnu jacfar qaala xadaana shucba bnu xajaaj can abi isxaaq الsabici qaal samictu lbaraa baa maqlay walxaal sa'alahu rajulu nin uu weydiiyey min qaysin ree qaysa afarartum can rasuuli اllahi maka cararteen buu yihi sala اllah alay waslam yowma xunayn faqaala lbaraa wuxuu yihi walaakin rasuulu اllahi sala اllah alay wasalam lam yafir babarta ka bixi nabiga iyo in saxaabada ka midoon cararin wa kaanat hawaasinu cararka waxaa keenana waxay ahayd yowmaidin maalintaa hawaasin waxay ahaayeen rumaatan niman toogta yaqaana wa lamaa xamalnaa calayhim markaan weeraray xamalnaa markaan weeraray calayhim korkooda inkashafuu way dideen markii hore waxa noo carara baqacarar wax layidhahdo baqacarar waxooga waxay tusayaan warkaasay deenaa noo soo galaana togi fa akbarnaa waxaan ku daadanay cala alghanaa'imi haniimadii xoolihii laillan wateenal keeneen haniimadii waan ku daadanay fastaqbaluuna markaase waxay nala soo qaabileen bisihaamin leebtii intii noo galeen togi walaqad ra'aytu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan arkay calaa baqlatihi lbaydaa baqashiisii caddeed asagoo saaran wa ina sufyaan bnu xaarid aakhidun bilijaamiha cabaasna mar buu hayay wahuwa yaquul yaquulu asagoo nabigu le ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdiilmualib marka hadalkaa iyo hal arti ilaa isbiicin damiiti wa fii sabiili illahi maa laqiitu iyo waa abyaad uu nabiga calayh salaam biqayri qasdin <clears throat> intuu ku hadlay suuratu shicir oo ekaatay qaala waxadaanii zuhayr bnu xarb wamuxamed bn muhana waabubakr bn khalaad qaaluu waxay dhen xadaanaa yaxya bnu saciid alansaari can sufyaan qaal xadaanii abu isxaaq asameci can albara qaala qaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi ya abaa cumaara fadakara alxadiida wa aqalu min xadiidihim wahaulaai atamu xadiida sufyaan xadiidkiisan kuwa hore waa ka yaryahay kuwa hore ka taamsan xadiidkooda qaala waxadaanaa zuhayr bnu xarb zuhayr ibnu xarbin abu khaytama qala xadaana cumar ibnu yunis alxanafi qala xadaana cikrimatu bnu camaar qala xadaana iyaas bnu salamata bn laqwac qala xadaanii abi salamata bn laqwac qaal qazownaa maca rasuuli illaahi sala allah alay slam xunaynan nabigaanna waa la soconnaan xunayn ku duullay nimankii reere waasina togi ay deganaayeen falamaa waajahna alcaduwa adowgii markaan qaabillay oo iska hor imaanay taqadamtu ani horaan iskaga dhaqaaqay buu yidhi baa la gaare dhinacantuu u baxay oo buur u fadhiistay ayuu korka ka soo tooganaya faacluu waxaan fuulay aniyatan meel karin ah oo yar buurow taagah ayaan fuulay fastaqbalanii rajulu min alcaduw nin cadowgii ka mid ah isoo qaabilay fa armiihi bisahmin leeb baan ku ganayaa fatawaaraa canii waa iga qarsoomay famaa daraytu maogi maa sanaca meeshuu ku dambeeyey inuu u dhintay iyo in kale waa iga qarsoomay ninkii hortaagnaa leeb ku ganay waa iga qarsoomay laakiin maa daraytu maa sanac wuxuu sameeyey iyo meeshuu ku dambeeyey hal maata ow jurixa ama aw fara ma garanaya buu ma cararay ma dhaawacmay ma dhintay wanadartu ila alqowm markaasaan waxaan fiiriyey qowmkii waa gaaladii faidaahum qad alacuu min aniyatin ukhraa karin kale ayayba ka sii dhaadanayaan oy fuuleen faltaqow way kulmeen hum gaaladii iyo wa saxaabatu nabiy saxaabadii nabiga alai slam ciidanka gaalada halmar iskaceeyey diday saxaabadii ayagii baa isku dhacay fawallaa saxaabatu nabiy nabiga saxaabadiisa calayh salaam way jeedsadeen waarjicu munhazima wa arjicuu waan laabtay munhaziman anoo jabay wa calaya burdataan de keligii buu noqday ciidankii cadowga baabaa dhexda u galay dhexda maray markaas waxay noqotay inuu doonto ciidankiisii anoo marka cararayo dida ordaaya ayaan soo laabtay bi <coughs> waa salaam bin akwac oon looga baranin carar wa calaya burdataan laba maraan qabay buu leehay mutasiran biixdaahumaa midood waan guntiisnaa oo gunti baan u qabay hoos baan ku qabay murtadiyan biluqra midda kalena ridaa iyo goobay ii heedoo waan huwanaa fastadlaqa izaari maradii hoosaa iga furantay buu leeyahay fajamactuhumaa markaasaan aruuriyo labadii maraba jamiican gacanta intaasaa ugu qabtay anoo ku dheganoo maradii aan si u guntanin ayaan orday buu yidhi wa marartu calaa rasuuliillaah nabiga calayhi salaam baa waaan soo maray munhasiman xaal ahay in munhasimanta waa xaalun mintaa marartu marartu waa taadeedaasa laga xaaleeyey ee rasuulka lagama xaaleynayo marka wa marartu waxaan soo maray calaa rasuuliillaah munhasiman xaaluu yahay mid jabay nabiga cararay ma aha nabiga ma cararin ee munhaziman baan soo maray xaalan ahay mid cararay oo jabay yaa nabiga calayhi salaam oo baqashiisii saaran wa calaa baqlatii shahbaa isagoo saaran duldul ayaan soo maray buu leeyahay anoo kala daasan oo maradii faraqa jiidaaya faqaala rasuulu llahi sala allah alayh wasalam nabiga wuxuu yidhi laqad ra'aa ibnu lakwac fazacan walle lakwac miyaa waxaan cararaya maanta argagax buaarta waa la tusay wax maartay xaalad adag baa maanta haysa weligii nin cararay ma ahayn falamaa qashaw rasuula allah nabiga calayh salaam markay gaaladii ku soo dhowaadeen oy tooba dabooleen nasala wuxuu ka degay cala lbaqrati baqashibuu ka degay cadowgii baa ilameeshii muslimiinta haddii xoogooda ay carareen nabiga calayh salam baa lagu soo dhawaaday baqashii intuu ka degay uma qabada wuxuu cantoobsaday qabdatan cantoobo min turaabin cara'a min alardi dhulku ka qaatay uma istaqbala bihim ayagii buu la qaabilay wujuuhum wejigoodii faqaala wuxuu yidhi shaahat ilwujuuh wejigiin gubay shaahat ilwujuuh ee qabaxat ilwujuuh wejigiina qabiix foolxun allaha ka dhiga weeyaan wejiguu kaga daadiyey famaa khalaqa allaahu ilaahay ma abuurin minhum nimankii gaaladaa insaanan qof ma jiro ilaa mala'a caynayhi ilaahay indhihiisa wuxuu ka buuxiyey turaaban carro bitilka alqabda cartoobadii uu nabiga qaaday calayh salaam ayaa intay firidhay yaa mid walba indhaha looga buuxiyey mala'a baa laleehay way ka buuxsantay indhihii marka waxaa weeyaan waa turid xag alle iyo mucjizo la socota wey mucjizaadka maalintaa muuqday bay ka mid tahay caraduu nabiga qaaday in ciidankii dhannaaya intaasoo kun ahaa aynaha ka wada gashay dena laga daalay iyagoo foorara fawallow mudbiriin markaasay jeestaan iyagoo cararayo dilaya fahazamahum ullahu caza wajal ilaahay baa jabiyey waqasama rasuulullahi nabiga calay salaam baa qaybiyey qhanaa'imuhum qaniimooyinkoodii bayna almuslimiin yani akbaru qaniima bay ahayd xoolihii ugu badnaayee muslimiinta soo mara oo geel iyo ari iyo lacag iyo dad ah ayaa maalinta gacanta lagu dhigay markaasaa ragga qaar boqol boqol la siiyey saan mari doonno boqol boqol geela ayaa hal la siinaya baabu qaswati daa'if duulaankii daa'if markii ay hawaasin saa u jabeen cararkoodii iyo fuluulkoodii firxadkoodii ayaa daa'if galay daa'iftu waa magaalo magaalo weeyaan xisni adagna way laheed deer adagna way lahayd oo ilaa iyo siddeetan toddobaatan kilomitr meel u jirta halkii bay ku tageen xisni bayna lahayd niman banu thaqiif la yidhahdaa deganaa oo iska lahaa markaa kuwii u galay u tegey iyo ayagiiba xisnigoodii iyo dayrkoodii ayay intay isku adkeeyeen ayay halka ka dagaalamayeen marka dagaalkii daa'if ka dhacay nabiga calayh salaam muwaajahaa la isku dayay markii hore laakiin waxay sameeyeen togi muxuu ahaa xisnigii iyo jidaarkii iyo dayrkii gudihiisii ayay ka dagaalamayeen waa loo geli waayey waa loo geli waayey saxaabo badan bay dhaawaceen qaarna waaba shahiideen marka muslimiintii wax badan muxaawarad badan bay isku dayeen salmaan alfarisi baa wuxuu ikhtiraaxay waxa la yidhahda manjaniiq in la sameeyo ninkii dhihi jiray alxibaab binu mundir wuxuu yidhi aan ka fogaano nimanka leebkooda iyona soo gaarnaba hortaan ka fogaano salmaanna manjaniiq waxa la yidhaahdo sida hadda madaafiicdoo kale ah ayuu ikhtiraxay oo dhagaxya naarah oo daba ah intii la saaro dee lagu ganaayo saa lagu ganaayo xoogow derbigoodii qaar ka mida waa jabay ayaguna waxay sameeyeen baallo sirigahoo isku xidhan oo dab intay geliyeen guduutay ayay muslimiinta soo dhex dhigeen intay soo gareen waa loo dhowaan waayo afartan beri bay leeyihiin bacda riwaayaat ama ilaa soddon beri konton eh, bil ama eh, wax ku darsan ayaa la kor fadhiyey markii la ogaaday xaaladoodii iyo baaritaan la sameeyeyna waxaa la soo ogaayey macluumaadkii mukhaabaraatiga ay keeneen nimankan inay haystaan quutu sana sanad waxay cuni lahaayeen ay cabbi lahaayeen inay haystaan oo aynan waxba maaratay maalmo iyo bilo iyo aynan kusoo afjarmaynin haddii la kor fadhiyo aynan waxba ka dhammaanayna cuntadii iyo cabbidii markaasuu nabiga calayhi salaam go-aan wuxuu ku qaatay inuu iskaga guuro dhulkii kale dhan waa la qabtay intan yaree reer daa'ifahe reer banu thaqiif ayagaaba iska imaan doonee aan iskaga tagno nabiga calayhi salaatu wasalaam ku qanciyey saxaabadii marka hore waa ka hadleen kadibna waan arki doonaa inay ku ogolaadeen markii loo geli waayey marka waa ayaga oo socda waa kay iska imaadeen maalmaha ay ku fadhiyeen nabiga calayhi salaam iclaan baa la muujiyey waxaa la yidhi addoon kasta ama qof kastaoo addoommada reer daa'ifa oo soo fakada oo soo baxsada xor weeye dhowr iyo toban baa soo fakatay abubakrata nufaac ibnu xaari uu ka mid yahay oo uu hogaaminayo qaala xadaana abu bakr bn abi shaybata wazuhayr bnu xarb ibnu numayr jamiican can sufyaan qaala zuhayr xadaana sufyaan ibnu cuyayna can camar ibnu dinaarki baa carab alcabaas ashaacir alacma can cabdillaahi bni camar qaal xaasara rasuulu ullah nabiga calayhi salaam baa go'doomiyey ahla daa'if reer daa'if buu go'doomiyey oo isku wareejiyey falam yaran daa'ifna waa meeshii aad garanaysaane nabiga intii maka laga saaray cadowgii reer qureysheed markuu ku dhex noolaan waayey yuu is yiri bal daa'if aadoo inay kuu dhaamaan oo ay magangelyo ku siiyaan waa kuwii oga darayba ee nabiga calai salaam dhagaxtuur kusii daayay dhagaxtuuray ee dhiig ka keenay nimankii weeye waxa maanta la kor fadhiyo falam yanal minhum shay-an waxba waa ka gaari waaye oo xisnigooda waa la geli waayey fa qaala nabigu wuxuu yidhi innaa qaafiluuna insha allah dhulkii kala qabsanay intan yaynana sababsanine oyna dad naga oskaga laynine aan iskaga tagno in sha allah berri waan noqonaynaa qaala asxaabu markaasay saxaabadu waxay dheheen narjicu ma noqonaynaa walam naftatixu ma annagoon daa'if furanin baan noqonaynaa nabi allow marka waa intun dagaalkii iyo dhibaato iyo xanuun badan gaadhin faqaala lahum rasuulullah nabiga alai slam baa wuxuu yidhi uqduu cala alqitaal haddii aad warkay war ku soo celiseen oo isjeclaysiiseen inaad dagaalami kartaan waa inuu berriga ku kallaha oo iyaguubuu u daayey arrinkii xogow tabartooda iyo taagtoodana inay arkaan muu rabaa nabigu calayh salaam sidii wisaalka oo kale weeyaanoo nabiga markuu yihaa way xidhiidhina soonka oo yari dhaheen annaga waad waa xidhiidhisaa waa kii nabiga waasala uma waasa uu dhihi jiray low ta'akhara alhilaala lawaasaltukum kalmunakkiri calayhim ogduu cala alqitaal waa yahay berri kallaha dagaalku kallaha faqadaw calayhi dagaalkii ku kallaheen fa asaabahum jiraaxun waxaa asiibay saxaabadii dhaawac daran ayaa asiibay hadday isku dayeen waxaa lagu soo ganay leebtii min waraa'i aljudur jidaaradii iyo derbiyihii dhinacooda gadaashooda faqaala lahum rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi inaa qaafiluuna qada haye birri aan waan noqonaynaa qaala faacjabahum dalika saxaabadii arrinkii waa cajab gelisay way ku farxeen waa noqonaynaadii shalayna way ka xumaayeen maxau noqonayna anagoon furanin bay lahaayeen fadacika rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam baa ku qoslay litaqayuri ra'yihi bisurca sida uu ra'yigooda dilbo isku bedelay oo haddana waxay lahaayeen managoo rinka furan markii maanta ay arkeenna waxay dhaheen waa ogollahay hanana celiyo marka naqay daa'if xoog laguma qabanin laakiin markii dambe dawcan bay iskaga imaadeen ayaga oo qulqulaya oo fadxulmaka waxay ka dambeeyey gaaladii carabtii oo dhanba markii maka la qabsaday way soo dhiibeen ah, dakhaluu fii diin illahi afwaaja ayagoo koox kooxa iyo diinta ilaahay soo galeen baabu qaswati bader qaswadii iyo duulaankii bader ayuu ku saabsan yahay oo markii hore ujeeddadu ay ahayd safartii abuu sufyaan ee shaam ka timid ee xoolaha faraha badan ee tijaarada waday in loo jidgooyo lagu sameeyo ayay ahayd ujeeddadu lianna waa xarbiyiin xalaalulmaali wadan bay ahaayeen markii dambena isku bedelay dagaal beder la magacbaxaa qaswatu beder oo niman soo hiiliyey oo lahaa dadka ayaga ah aan badbaadin oo maka ka yimidoo kun ah abujahal uu hogaaminaayo ku dhaartay inay beder tegayaan xataa markii abu sufyaan uu baxsaday fariin buu ka soo dabadiray wuxuu yidhi war aniga waan baxsaday layma qabanin iska soo laabta markaase waxay dhaheen abujahal iyo kooxdiisii kibirka badnaa ma annagoon beder tegin oon khamrada ku cabin oon geela ku qalanin oo gabdhaha ayna noo heesin ayaan ka soo noqonayna oo carab ayna ku sheekaysanayn haybadaanada iyo xoogga aan leenahay waa wax malagii galay wey marka meeshii bay imaadeen dagaalan marka lagu talagelin buu ahaa xaggii xaggaba marka waa dhacay xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana cafaan binu muslim bn safaar qaala xadaana xamaad binu salamata bnu dinaar can haabit ibnu aslam albunani can anas bni malik almisri albasri radia allahu canhu waarda abu xamza ana rasuula allahi sala allah aleyh wasalam nabiga shaawara wuxuu la tashaday saxaabadiisii markii la maqlay abu sufyaan oo intaas oo alaabo ah oo ah, awr ah oo gaadiida wada oo maxaa dhar ah maxaa cunto ah maxaa alaaba ah, ayaa meeshan soo maraya markii warkii iyo wararkii macluumaadkii ay soo sheegeen ayuu nabigu la tashaday saxaabadii iskugu yeeray xiina goortii balaqa wuu soo gaaray iqbaalu abi sufyaan inuu soo qaabilay oo uu la simadkooda u mari doono qaala fatakallama abuu bakar abubakar baa hadlay oo yidhi nimankaasi aan baxno oon dagaal ku qaadno fa acrada canhu nebigu waa ka jeedsaday abubakar looma jeeda maanta hadalkiisii muhaajiriinoo dhana looma jeedo inay hadlaan magaalada madiina dadkii deganaa ee ansaarta ahaa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ku soo dhoweeyey muhaajiriin heshiiska wuxuu dhigaayey in naftooda iyo maalkooda iyo carruurtooda waxay ku difaacaan ay nabiga iyo saxaabadiisa ku difaaci doonaan oo magaalada madiina ay ku difaaci doonaan inay khaarijulmadiina inta u baxaan ay dagaal bannaanka ah sameeyaan ay galaan heshiiskii ka mid may ahayn marka haddii arrintan hadda maanta ay fursad tahay bal fursaddan inay aqbali karaan oy raacayaan iyo in kaluu nabigu rabaa warkooda inuu ogaado abubakaroo muhaajira hadlayo waa ka jeesaday uma takalama cumaru cumar baa hadlayoo muhaajir weye faacrab canhu waa ka jeesaday faqaama sacd binu cubaada sayidu lkhasraj ayaa istaagay faqaala wuxuu yidhi in iyaana turiidu yaa rasuul allah rasuul allah annagaad noo jeedaa waladii nafsii biyadihi ilaaha naftayda gacantiisa ku jirtaa ku dhaartay low amartanaa haddaadna amarto an nukhiibaha fardaha anaga inaan tiimbinoon gelin albaxra baddan cas la akhadnaaha waan gelinaynaa baddan casee baxrulaxmar la yidhahdo haddaad tidhahdaan gala waan gelaynaa buu nabig alai slam walow amartanaa haddaadna amarto an nadriba inaan garaacno akbaadaha fardaha beerkoodii inaan garaacno oon shaabuug la dhacno xaggeen u garaacaynaa u wadnaa ilaa barkilkhimaat meesha la yidhahdo meel foga ilaa intaa kaxeya fardaho gala haddaadna tidhaahdo la facalna waa yeelaynaa warkaadaan qaadanaynaa nabi allow samcan wadaacan baan ku leenahay dagaalka waan gelaynaa waana kula gelaynaa buu nabiga alai slam ku dhaheen qaala fanadaba rasuulu ullah miqdaad binu asadna maquuladiisa hadalkiisa waad garanaysaa miqdaad binu aswad ibnu camar radia allahu canhu wa ardaah laa naquulu mila maa qaalu banuu israa'iila limuusa banuu israa'iil nabi muuse markuu ku yidhi baytulmaqdis gala waad guulaysanaysaane hadalladii xumaa ay ku dhaheen oo kale kugu dhihi mayno ay dhaheen idhab anta wa rabbuka ina hunaa qaaciduun annaga halkan aan fadhinayno adiga rabbi ordaya tagoo dagaalamay dheheen waxaan dhehaynaa annaga waan kula dagaalamay nabi allow eena soo codsii nasriga iyo guusha rabbina maca anaga ahaato fanadaba rasuulu llahi sala alla alay slam annaas markaasuu nabigu dadkii tirtirsiiyey oo u kiciyey oo hala baxo faindalaquu way tageen xataa nazaluu badra saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen wixii markaa diyaar aan ahayn oo sahaydii iyo fardihii wax isku hagaagsaneen waa laga tegeyba marka laguma eedaynin qofkii beder ka hadhay maxaad ooga hadhay lama dhihin maxaa yeelay saddex boqol waxay islahaayeen fardihii intii abu sufyaan ciidankiisii waad ku fulantihin ba islahaayeen loomaba suginba xataa nazaluu badra ceelkii beder bay degeen markii bader laag degay biyihii bay ka fogaadeen waa kii alxibaab binu mudur bihi jirna baaloo biyaha ku dhowaano oon xagga ka xigna biyaha nimankan ha oomaanee wa waradad waxaa soo aroortay calayhim korkoodii rawaayaa qurayshin quraysh dhaankoodii reer qureysheed nimankii quraysh ahaa ee dagaalka u yimid abujahl hogaaminayay daday soo dirsadoo dhacn oo biyo soo dhaamin raba ayaa ceelka kusoo ku soo arooray wa fiihim ghulaam waxaa ku jira wiil aswadu madow oo libanilxajaaj ay lahaayeen fa akhaduuhu wiilkii bay qabteen fa kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allah alay wasalam waxay noqdeen yas'aluuna kuwa weydiinaya can abi sufyaan wa asxaabii abuu sufyaan iyo kooxdiisii noo sheeg bay dhahayaan weli waxaa maskaxdooda ku jirta in abu sufyaan uu ninkan la socday wiilkan la socday oo abu sufyaan heli doonaan abu sufyaan intuu waddada xeebta marayuu fakaday ciidan kale oo ka yimi quraysh oo kun ah oo abujahal hogaaminaayo oo diyaargarowsan ayaaba ilan kaamiga soo galayba oo darka soo galay oon filayninba marka waxay leeyihiin waryaha abu sufyaan iyo kooxdiisa caawe fa yaquulu wuxuu leeyahay wiilkii maa lii cilmun biabi sufyaan war ani abi sufyaan waxba kama ogi abu sufyaan mana arkin walaakin haada abu jahal abu jahal waa kan wa cutba wa shaybah wa umaya bnu khalaf sanaadiidu quraysh wa a'immatiha odayaashii waaweynaa ee dhibka badnaa ee reer quraysheed yuuba tiriyeyba waa kuwan ciidan weyn bayna hogaaminayaan kuwaasaan dhaan u ahoon u soo arooray fa idaa qaala daalik hadalkaa markuu afka ka soo bixiyaba darubuhu way garaacayaan been muuna sheegayaa abujahl meesha maxaa keeni faqaala nacam waa yahay idaaya ana ukhbirukum waa idiin sheegi haadaa abu sufyaan abuu sufyaan baan ka imaadoo kana ayuu dhihi markay garaacaan fa idaa tarakuuhu markay ka tagaan fasa'aluuhu ay weydiiyaan isagoo miyirkiisa qaba faqaala wuxuu leeyahay maa lii biabi sufyaan cilmun abu sufyaan cilmi aan u leeyahay iyo waxaan ka ogahay midna ma jiro mana arkin aniga abu sufyaan iyo safartiisii walaakin hada abu jahl baa kana wa cutba wa shayba wa umaya binu khalaf innaasi dad farbadada ku jiraan ayaa halkan joogoon dhaan u ahay faida qaala hada warkaa markuu yidhaahdaba aydan sidii markii hore yaylaruuhu garaacayaan haddana waa la garaaci ushaa la saari ben buu noo sheegaya baa la dhihi sala allahu caley wasalam qaa'iman yusallii intaa nabiga dhegtuu ka maqlaaya waa arkaa salaad ku jira waa tukanayaa salaadii buu soo fududeeyey falamaa ra'aa daalika markuu arkay wiilkan iska garaacayo bilaashka lagu garaacayo oo sida iyaga ay rabaan markuu u dhahaana ka dayn sida runta ee xaqiiqada ee waaqaca markuu dhahaana garaaci markuu arkay insarafa salaaddii buu ka baxay nabigu salaaddii buu oga baxay daraaddood qaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadi ilaahay baan ku dhaartay naftayda gacanteeda ku jirtee latadribuuhu waad garaacaysaan cunugan idaa goortii baad garaacaysaan uu sadaqakum run inii sheego watatrukuuhu ushaad ka daynaysaan idaa kadabakum markuu been inii sheegana maxaad rabtaan siuu sheegay wey waa mucjizadii nabiga alai slam mucjisaadkiisa maalinta muuqatay ka mid tahay wiilkaa inuu run sheegaayo oo jahal iyo ciidankiisa wax sheegan jirin inay imaadeen inay run yihiin waxaa imaaday abuu safyaan uu fakaday nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintaasuu ku dhawaaqay wuxuu yidhi waa runtii wiilkaan run sheegaya waxaan la dagaalami doonana waa abujahal iyo ciidankiisiie mucaadaladii dagaalka iyo mxuua fahankii marka hore aan wadanay iyo tiyaargarowgii waa isbedela ogaada alla tuug buu galay nabiga alai slam bari madad iyo gargaar malaa'iga inay usoo degto ilaahayna maaragtay uu nasrigiisa usoo dejiyu ilaahay weydiistay leannahu tabar iyo taag midna looma hayo saddex boqoloo ciidana oo weliba aan fardo hal faras waxsaasaa ku jira ama laba faras inta kale lug bay ku dagaalamayaan niman fardo wata oo geer ku dagaalamaya oo warmahoodi iyo seefahooda u diyaarsan yahay cadad iyo cudda intaba ka badan tiro iyo tayaba ayaa hor fadhiya qaala faqaala rasuulu ullah nabiga calayi salaam wuxuu yidhi bishaaraysta haadaa masruucu fulaan hebel abujahal oo kale uu sheegay meeshaana lagu legdi doonaa uu ku dhiman doonaa wa masrucu fulaan umayatu bnu khalaf halkan cutba binu rabiica shayba binu rabiica halkan ay ku dhiman doonaan nabiga alai slam mucjizaadkiisa ka midayd meeshii ay ku dhiman lahayn buu nabigu wada calaameeyey halkaana lagu dili doonaa halkan ku dhiman doonaa hebel hebel hebelkan ku dhiman doonaa qaala wayadacu yaddahu gacantiisa wuxuu dejinaya calaa ardi dhulka dhulkuu nabigu saa u taamanaya meesha hebel baa ku dhiman doonaa halkan hebel baa lagu lagdi doonaa halkan haahunaa wa meeshan iyo meeshanuu calaaminaya nabigu taabanaya qaala famaa maata kama leexanin axaduhum mid ayaa ka mid a can mawdici yadi rasuulillaah gacantii nabiga meesha uu dhigay mid ka leexday ma jirta gaaladii mid meel allaala meeshuu nabigu taabtoo yir hebel weeye halkii baa la dhigay isagoo oo gaaladii waaweyneyd ka mid a ayaa meeshaas la dhigay maalinta iyaga ah waan soo maray jahal iyo qaabka ku dhintay ibnay cafraa iyo mucaad ibnu cafraa eh, iyo ibnu camar binu jamuuxi inay dileen waan soo maray siduu ku dhintay iyo qisadiisii iyo madaxa inuu ka gooyey cabdullahi bin mascuudin radia allaahu canhu ayib marka nasriga asagaa nasri weyn buu ahaa guul weyn oo waxay ahayd miisaankii dagaalkana beddeshay nabiga iyo saxaabadiisa iyo muslimiinta iyo mu'miniintiina kor u qaaday gaaladiina qooqoodii iyo kibirkoodii jebisay markayse soo maqiiqeen oo dabceen inay ay e, u hiiliyaan oo abu sufyaan uu ciidankii labaad sanadkii saddexaad soo hogaabiyey e, uxud uu yimidna rag hallaayeen laakiin waa ku dhici waayey inuu magaalada madiine galo magaalada madiine inuu galo oo maal iyo dad iyo ehel iyo haween iyo udhex galo waa kii u suuroobi weyday ilaa xamraal asal lasii ceyrsadayey markii dambe guushii iyo gobada meesha qofka ku haroonbaa guusha iskale marka tii waa jab labaad buu ahaa axzaab bay haddana soo maqiiqeen dabeel iyo siigaa lagu sii daayey rub iyo malaa'ig dagaal la'aan bayba ayagoo jabay oo cararaya ayay tageen oo fatagamboobay kadibna fatxu maka loogu imaaday baaba fatxu maka maka furashadeedu waa tan sanadkii sideedaad hijrada ayay ahayd bil ramadaan yaa maka almukarama alcaasima almuqadasa caasimaddii muslimiinta qaatibatan oo qiblat lmuslimiin ah maalintaa fatxu maka la furtay sanadkii sideedaad hijrada ayay ahayd nabiga calayhi salaam markii laga soo saaray hijradii oo laga soo bixiyey oo la yidhi ka bax magaaladan weliba waa lagu dili darteed nabiga calayi salam intii ballan heshiis lagu galay in la dilo ilaahay ka saara isagiiyo saaxiibka abubakar ay baxeen sideed sanu ku maqnaa yuu ku maqnaa madiina munawara ina aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad waa kugu soo celin doonaa baa lihi nabiga calayhi salaam ilaahaygii maaratay qur-aanka kugu soo dejiyay kugu soo celin doona ku soo noqon doontaa sideed sano kadib buu nabiga calayh salaam dib ugu soo laabtay maka mukarama oo gacanta lagu dhigay kufaaru quraysh oo muslimiintii gacantooda ay soo hoosgaleen ayagoo calaacalaaya oo hanalaynin leh nabigana calayh salaam kama taxsi qaadanina faruhu ka qaaday markay isdhiibeen kadib xadaana shayban بن faruuka qaala xadaana sulaymaan بن mugiira qaala xadaana haabit بن aslam albunani عن cabdillahi bni rabax can abi hurayrata qaala qaalada waxaa iska leh cabdullahi bnu rabax baa iska leh abi hurayre ma aha sida caadada ahaan jirtay can cabdillahi bni rabax can abi hurayra ka wariyey ayib nuda qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu rabax wafadtu wufuudan wafadtu waxaan wafdi u aaday wafadad wufuudun wafdi baa tegey wafadad waxaa safray oo wafdiyey wufuudun wafdi ilaa mucaawiya mucaawiya bin abi sufyaan madaniyiin weyaan madiinay ka tageen shaam iyo suuriyaana loo socdaa shaam baa loo socdaa baytmeesha la yidhaahdo ah, caasimadii suuriya ee la dhihi jiray ah, masmu haya sheekh ya dimishq dimishqi ayay u socdaanoo caasimadii bani umaya markaa ahayd ilan dowladdii bani umaya cahdigii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo ciddii intaa madiina ahayd caasimad marka cali xilligiisii waa kii haddee kuufa la aaday ee beelahaas uu ku dhintay ee lagu dilay radia allahu canhu dagaal unbaba yaa uun kala istaagi waayey isagii mucaawiya markii arrintii looga tanaasulay oo muslimiinta la mideeyeyna mucaawiya dimishqi buu caasimaad ka dhigtay iyo suuriya iyo shaam markii dowladii bani umaya ay intaasoo qarni joogtay kadib ay baaba'dayna dowlatu banu cabaas baqhdaad oo ciraaq iyo caasimad ka dhigatay cawaasimtii muslimiinta iyo dowladii islaamka isku xidhneed ee wareegaysay ugu dambeyn istanbul iyo turkiya halkaasa marka dambe dowla cumaaniya ayaa u dambaysay dowlad islaama oo muslimiintaoo dhan isku haysa oo hal hogaan leh halkaasa ugu dambaysay ayib wafadad wufuudun wafdi baa tegay ilaa mucaawiya ay aadeen wadalika fi ramadaan bil ramadaan baynahayd marka ay safraayaan fa kaana yasnacu bacduna barkaanaa wuxuu u samayn jiray bacdan barkaka kale libacdin addacaama cuntadii waa safar meel baa la degi cuntadii qaar baa hadba qayb baa cuntada karin oo kuwa kale ugu yeeri o dhi kaale maanta anaad ila cunaysaane fa kaana abuu hurayra wuxuu ahaa mima yukthiru kii badiya an yadcuuna inuu noogu yeero ilaa raxlihii isaga meeshuu deganaa dadka ugu badan ee cuntada karin jiray ee raxligiisi iyo meeshii degan yahay noogu yeeri jiray abu hurayra u badnaa radia allahu canhu wa ardaah adduunu isbeddelkiisa fiiri abuu oo gaajo la dhici jiray bayna alxujrati wa bayna almimbari duruufta ayada ah meel ma taagnaanayso faqri iyo gaajo hadday ku hayso meeshaa ma taagnaanayso waa isbedeli doonaa qhina iyo waxaa ka dambayn doontaa nicmo fara badan baa ka dambayn doontaa marka in lagu sabro oo weliba cilmiga iyo barashadiisana aan la degdeginoo gaajo iyo faqri ka baxun intaad tiraahdo degdegta markaad waxbaran baran laheed halkaa deena meesha cilmi badan kugu dhaafo way imaan doontaa waxaad raadinaysa waxbaro abu hurayra waa sabray hadduu gaaray ninka ugu badan saxaabada xadiid waxaa ka dambeeyey inuu beero yeeshay reer yeeshay addoommo u shaqeeya uu yeeshay amiirba madiine ka noqday isagoo wafdi ah waa kan marka ninka ugu cunta karin badan buu ahaa buu wareere faqultu waxaan idhi buu yidhi qultu waxaa le waa cabdullahi bnu rabaax alaa asnacu miyaanan samaynayn isaga isxanaananaya dacaaman raashin amba maan sameeyo fa adcuuhum aan ogu yeero ilaa raxlii meesha aan deganayo maan ogu yeero maalin aniga maalmaalinteeda qaato ha layskuu ka imaado cuntada cuntadaana maan siiyo dadka fa amartu bidacaamin markaasaan cunto amray buu yidhi addoommadii la socday iyo yusnacu in la sameeyo cunto kariya uma laqiitu abaa hurayran la kulmay min alcashiyi galabtii faqultu waxaani addacwatu cindi leyla dacwada iyo muraadka iyo weliimadu waa agtayda caawa caawa anaad ii casuumantihiin anaa cuntada kariyey qaala abu hurayra wuxuu yidhi sabaqtanii waa iga hormartay soo maha qultu nacam haa waan kaa hormaray in badan baad iga hormartay fa fadacuutum waan u yeedhay fa qaala abu hurayra wuxuu yidhi haddii laiskugu yimid meesha cabdullah bin rabaax cuntada oon weli bislaanin sheekadii in lagu sii sugo iyo xadiistii iyo cilmigii ayaa la doorbiday abu hurayra wuxuu yidhi alaa ucallimukum miyaana ina beraynin bixadiiin xadiid min xadiiikum xadiidkiinna ahoo idinka xaggiinaba inugu saabsan yaa macshar alansaar ansaaray uma dakara fatxa maka maka furashadeedii oo haddii ay sabab u ahaayeen ansaar haddayna madiine ku soo dhowaynin oo ciidanka madiina ku aruurin oo nasriga iyo guusha halkaas una ka soo xoogaysanin maka lama furteen faqaala wuxuu yidhi aqbala rasuulullah maka furashadeedii buu ka sheekeynayaa nabigaa wuxuu soo qaabilay calayhi salaatu wasalaam xaggaa iyo maka xataa qadib maka maku soo galay ilahay buu ka baryey inaan warkiisa la maqal inta uu soo socdo nin saxaabi ah xogow warqad intuu qoray lahaa bal caruurtii xoolaha iyo lagugu ilaaliyo xaadir bin abibaltaca warqadiisana markiiba waa la gaaray oo islaantii ugu dhiibay oon gaarsiinin waa kii lasoo qabtay marka ayaga oo waxay ka war heleen uun la kor degan yaho la kor fadhiyo oo dab badan intii la shiday waa kay dhija waa dabkan muxuu ahaa ree hebel baad moodaa meesha soo degay waa ka badan yihiin markuu soo galay nabiga calayh salaam fabacaa zubayra nabiga zubayr ibnu cawaam ayuu diray calaa ixda almajnatayn calaa ixda almajnabatayn labadii labadii geesee ciidanka mid ka mid a ayuu madax oga dhigay maymana iyo maysara dhanka midigtaa ciidan xoog leh oo aad u tababaran qalabkiisiina wata yaa la marin bidixna ciidankaasoo kalea la marin horta horena ciidan baa la marin midna gadaal buu ka soo soconoo saaqaa la yidhaahdaa kuna qalbibaa l guduhu ku jira dhexdu ku jira <clears throat> waa las abaabulaya aljaysh lmukhamas baa la yidhahdaa <clears throat> marka ciidanka midigtaa <clears throat> wuxuu nabiga madax oga dhigay zubayr bin cawaam wa bacaa khaalidan khaalidna wuxuu madax oga dhigay u diray cala almajnabati اlukhraa dhankii kale ayuu isagana madax oga dhigay wabacaa abaa cubaydata cala alxusar abuu cubaydata caamir binu jaraax isagana wuxuu madax oga dhigay cala alxusar kuwa aan hubkooda u dhannaynen diracyaha wadanin ama muxuua ah jaakeedkaa wadanin iyo silaaxa iyo hubka iska dhabar ah, faydan kuwaasuu markaa madax oga dhigay qalbiga iyo meelaha ama soo socda fa akhaduu badna alwaadi markaasay waxay qaadeen toga gudihiisii bay qaadeen togii maka wa rasuulullaahi sala allahu alay wasalam fii katiiba nabiguna koox ciidan ah ayuu la socdaa oo saxaabadiisa qayb ka mid oo ah muhaajiriina ayuu la socdaa abubakar ka mid yihiin qaala fa nadara fa ra'aanii wuxuu leeyahay abu hurayra nabigaa saa ii fiiriyey wuu i arkay faqaala abuu hurayra abuu hurayra qultu waxaan labeeka yaa rasuulala waan ku ajiibay faqaala laa yaatiinii ila ansaariyu dhawaaqo intaad dhawaaqdo wixii ansaara ha ii imaadaano qof aan ansaar ahaynna yuunan ii imaanin arrin gaaran u sheegi rabaaye zaada kayru shaybaan wuxuu ziyaadiyey shaybaan kayrkii faqaal ihtif lii iigu dhawaaq bil ansaar ansaar iigu dhawaaq qaala faadaafuu bihi waa loo dhawaaqay markaasay nabigu u yimaadeen waa isku wareejiyeen wawabashat wawabashat waxay aruurisay qurayshun quraysh awbaashan dad huuba ahoo isku dardara lahaa iyada ay lahayd waa atbaacan iyo kuwa raacsan ayay isku dardartay kufaaru quraysh ciidanka markay arkeen muslimiinta oo soo socda waxay ka horgeeyeen dad aan quraysh u dhalanin iyo mawaalidii iyo addoommihii waxbay isku araaruuriyeen isku jaabajaabeeyeen awbaash oo huuba ah ayay ka horgeeyeen fa qaaluu waxay dhaheen nuqadim kuwan aan iska horumarinay dheheen quraysh baa dhehaysa fa in kaana lahum shay hadday wax la imaadaan oo wax taraan oo wax iska celiyaan kuna macoodaan haanaynayo gar baan u noqonayna waan garab istaagayna wain usiibuu haddiise la asiiboo la fiijiyo laga adkaado acdaynaa waxaan muxamed iyo asxaabtiisa siinaynaa alladii wixii su-ilnana weydiisto haddii laga adkaado kuwa la soo jebiyo waxba dagaalami mayna aan isdhiibno wixiinana weydiisana aan siino sidaasay yidhaahdeen shirqoolwa faqaala rasuulullah nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi tarawna ansaar baa soo aruurtay nabigay la fadhiyaan shuuro gaara weeyaan tarawna ma aragtaan ilaa awbaashi quraysh quraysh isku dardarkoodii wa atbaacahim kuwii raacsanaaya isku dardareen ma maqasheen uma qaala biyadayhi labadiisa gacmood buu intuu isu saaray wuxuu xidaahu midood buu calal ukhraa midda kale intuu ka saaray yuu wuxuu yidhi saasuu yidhi nabig alay slam awbaasha quraysh kuwaas iyaga isku dardarkee la soo aruuriyey kuwa ayagaa hubada xaaqa buy xaaqa nabig saasuu yidhi hoosuu gacanta u ishaaray ishaara mafhuuma waaye uma <clears throat> qaala wuxuu nabigu yidhi xataa tuwaafuunii bisafa waxaan iskugu imaan doonaa ood igu imaan doontaa buurta safa la yidhaahdo ee kacbada agteeda halkaasaa niisii fadhiisane bashaas halkaasaa inuu ah ballan soo xaaqa nimankan qaala faintalaqnaa waan tagnay famaa shaaa axadun qofna ma doonin minaa naga mida buu leeyahay an yaqtula inuu dilo axadan qof ilaa qatala waa dilay ah, kii isku daya oo madax kor u qaada oo inuu dagaalamo isku dayaba si saalan baan u qabanayna u dilayn waa intii isku dayda weeye intoodu badan wayba carareen oo way cabsadeen wamaa axadun qof ma jirin oo minhum ayaga ka mid ahoo yuwajihu ilaynaa shayan wax nama soo qaabilayba nin dagaal isku dayay waaba yaraado kii xoogo madaxa kor u taagaba waan ku dhufanaynay qaala fajaa abu abuu sufyaan ciidanka isu soo aruursay oo safaa laiskugu yimid nabigoo fadhiya fa jaaa abuu sufyaan abu sufyaanoo marka horeba lagu qabtay magaalada duleedkeeda asagoo oo wax raarraadinayo oo fiirinayoo le bal waxaan aan iska fiirinno ayaa nolosha lagu soo qabtay haddii la qabtay ciidanka muslimiintu ku dhex jiraayo la socdaa cabaas baa si gaara loogu dhiibo o layidhi odayan gacanta ku hay markaa nabigu u yimidoo faqaala wuxuu yihi ya rasuul allah ubiixad waxaa la bannaystay khadraa'u quraysh quraysh cagaarkeedii la baabi'iy wuxuu ka wadaa yacni cadadkoodii iyo katradoodii iyo badnidoodii maanta wax yar baa ka soo haray dhulkaa la dhigay hadday fara badnaayeen oo dhulka ay caseeyeen oo cagaariyeen oo dhulkaba aan la arkaynin badnidoodii dhulkii maanta bannaan weeyaan ubiidad sawaadna waa la yihahda sawaadulacdam markaa dadka faraha badan baa looga kinaayoodaa laa quraysha quraysh ma jirta bacdalyowm maanta kadib maanta kadib quraysh ma jirto waa quraysh waa kudaysanaba allow nimanka reer ansaareeda ku fasaxday yo eber ka dhigay waa calacalay uma qaala wuxuu yidhi nabiga alai slam marka wuxuu yidhi man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin cabaas baa wuxuu yihi nabi allow ninkan aan wadno ee abu sufyaana waa odaygii reer quraysheed si aan u soo dhowayno ammaantuu jecel yahaye hal eray ahoo uu maarata ku farxo u dheh markaasuu nabigu wuxuu yidhi man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin abu sufyaan gurigiisa ninkii galaa waa aamin oo la taaban mahayo Ah, xoogaasa madaxa loogu buuray in asaga dadka uu magangeliyo oo gurigiisa lagu badbaadayo ayuu nabiga alai salam u muujinayaa faqaalat ilansaaru ansaarbaa waxay tidhi bacdun barkood libacdin ansaar baa isna hadasho waxay dhaheen ama arajulu ninkan nabigay ku wadaan ama arajulu ninka xooga cadhaag gashay dhallinyaradoodii iyo si xun bay u yara hadleen marka shalay adaato ninkan aan layno waa lasu ogaa dirbo waa kare wuxuu le guryihiisa ninkii gala man dakhala daara abi sufyaan fahuwa waman ahlaqa baaba fahuwa aaman waman dakhala masjid xala fahuwa aaman masjid xaraam qofka gala ama gurigiisa isku xidha ama sufyaan gurigiisa ku carara waa la badbaadin banaanka ninkii taagan baa taarget ah oo la weerari markaase waxay dhaheen daya ama arajulu ninkan fa adrakatu waxaa haleeshay raqbatun jaceyl fii qaryati magaaladiisii iyo qaryadiisii baa jacayl ka galay haa magaaladii inuu jacayl ka galayoo magaalada inuu rabaa inuu ku soo laabtoo wa ra'fatun naxariis baa u gashay bicashiiratii qowskiisii qowskiisana waa u naxariistay nabigiisaa ku dhahay naxariis salaam nabigana calayhi salaam kol haddii maka la furtay ayagana dagaalba inay haynin dad markaas cusalahoo hubki dhigay in layska baabi'iyo wax xigmo ku jirta ma laha haddii dagaalami lahaayeen baabi'iyo iska celiyey buu yidhi haddayse isdhiibeen oo guryihii galeen oo isku xidheen oo isdhiibeen wax xigmadoo loo laaya ku jirta ujeeddadu ma adlayne inay isdhiibaan islaamaan magaaladooda ay camiraan ayaa danta ku jirta ila ujeeddadu waxay diin ah la kor yeele <clears throat> hadalkaasay ku hadleen warkiiba markiiba qaala abu hureyra wuxuu yidhi waja'a alwaxyu waxyigiibaa yimid ardada dhulka iyo cirkaas ku xidhan waxyigiibaa socda qofkii dhaqaaqaba warkiisa waa la fashilinaya waxyibaa yimid wa kaana idaa jaaa alwaxyu waxyiga markuu yimaado laa yakfaa calayna nagama qarsoomi jirin nabiga calai islam marka waxay ku dadaaya waan garan jiray isbeddel baa ku dhixi jira nabiga dhaqdhaqaaq ma jiro dhidid waa kan ka daadanaya rasuulka calayh salaam hinraag iyo khuro waatawada <coughs> <coughs> nabiga sala allahu calayh wasalam wax ka xoog badan oo awooddiisa ka xoog badan baa dusha ka furi jiray Ah, aqiila culus inaa sanulqi calayka qawlan haqiilan ayaa fuulaya laa yakfa calayna faida jaa markuu yimaado falaysa axadun ma jirin yarfacu darafahu qof indhihiisa kor u qaadi ilaa rasuul nabiga fiilin kara naguma jirin inta waxyuu ku socda annagoo dhanba madaxaan foorrinayna ma u fiilin kara rasuulka calayh salaam waxaa culays ka muuqda xataa yanqadiya alwaxyu ilaa waxyi uu ka go ka dhammaado falama inqada alwaxyu markuu waxyigii go'ay qaala rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi yaa macshar alansaar waa loo sheegay waxaa la hadalkaasi ku hadashay waxyaalaha noocaas oo kale ee dacaayadda ah ee laga yaabo inay hadhow dhibaato ka badan keento munaafiqiin iyo cadow kale uu ka faa'iidaysto marka u horraysaba lugta in la qabtaa la rabaa la fashiliyo si ayna wix usii soconin kayaankii iyo midnimadiina ayna khalkhal u gelin yaa macshar alansaar ansaarey qaaluu waxay dhen labeeka yaa rasuul allah qaala qultu ma tidhaahdeen ama arajulu ninku qad faadrakatu waxaa soo halayshay raqbatun jaceyl baa fii qaryatii magaaladiisii buu yaa jaceyl ka galay qaraabadiisii buu u naxariistay ma tidhaahdeen qaaluu waxay dhaheen qad kaana daalika warkaa waa jiraa nabi allow wax loo dhan yahay maba aheene laakiin warkaa waa naga yeedhay qaala kallaa saad u fahamteen ma aha maka jeceyl iyo quraysh jeceyl iguma jirto inaan maka aan dego degaankeedii iyo deganaanshaheeda aan jecelahay ma jirto inaan quraysh aan ku soo laabtayna ma jirto aniguna rajul hay dhihina innii cabdullaahi wa rasuulu baanahay addoon ilaahay baanahay rasuuluu soo dirayna waanahay haajartu waan hijrooday ila allah ilaahay dartii baan maka oga haajiray wa ilaykum idinka idiin soo haajiray oo isoo dhaweeyey walmaxyaa noloshaydu maxyaakum noloshiidina wey oo haddaan noolaa idinkumaan igu dhex noolaani walmamaatu geeriduna mamaatukum geeridiinna wey haddaan dhintana idinkaan igu dhex geeriyoona lagu kin xabaali wahuwa aladii xasal waa sida dhacday intuu noolaana madiinuu joogay tobankii sano hadduu dhintana madiina munawara reer ansaar dhexdooda lagu xabaalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam taa ogaada wax haba yaraatee maka inaan dega ah ama quraysh aan ku laabta oo igu jirta ma laha muhaajir baan ahay buu nabiga calayh salaam ku noqon mahayo dhulkaan ka soo haajiray fa aqbaluu markaasi nabiga ku soo qaabilay ilayhi xagga nabiga kusoo yaaceen yabkuuna iyagoo ooyaya cudur daaranaya wayaquuluuna dhahaya wallaahi baan ku dhaaranay maa qulnaa maana dhihin alladii wixii aan qulnaa nidhi ilaa danna ayaa noo geysay bakhaylid aan ka bakayl aan bakhaylnay bilaahi ilaahi iyo birasuuli baan ku bakhaylnay ilaah iyo rasuulkaan quuri la'nahay oon ku bakhaylnay oo jeceylkaan aan kuu qabno iyo sidaan adiga maarata agtaadana nagu weyntahay aan kuu jecellahay ayaan maaratay ka baqaynayn unaan aan ku baqaynaynay nagama aha wax kale nagama ahayn rasuul allow maxaba iyo jeceylaan ku jecellahay bay naga aheede sida munaafiqiintii yidhi maa ra'ayna mila manihin kuwii munaafiqiintii oo kale ma nihin kuwa waxay hadal xun yidhi oo nabiga ku yidhi oo la gaalaadtiina naga aqbali maayaan waxba oo waxay dhaheen maa ra'ayna mila asxaabina haaulaa arqabu buduunan wa ajbanu cinda alliqaa nacam kuwan oo kale oo quraadanadan oo kale oo quraana quraadan oo kale oo caloosha weyne fulayaasha oo kale nabiga saxaabadiisa caayaan munaafiqiin wey markii warkii lasoo la fashilayna waxay dhaheen kunaa nataxadatu xadiida ragbi musaafiriin baan ahaynoo xanuunka safarkaan isku dhaafinayno kaftan bay nagaheed qula billaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uuna laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum baliid ma alla iyo rasuul iyo aayaadkiisaaad ku jeesjeesayseen oo ciyaar iyo kaftan gala ha calaacalinaa cudurdaaranina waad gaalowdeen bacda iimaanikum kuwa ayaga niyad xumo iyo su'u nawaaya ku jirta kuwan laakiin nabiga jacaylkay u qabeen bay waxay ka baqeen inuu maka kaga hari doono ma jirtu yii nabiga calayh salaam in allaha markaasu faqaala rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi waa u cudurdaaray ina allaha alle warasuulahu rasuulkiisa yusadiqaanikum waa inii rumaynayaan warkiina inuu run yahay wayucdiraanikum waana inii cudurdaarayaan qaala faaqbala annaasu ilaa daari abi sufyaan iclaamkii hore uu nabigu bixiyey abu sufyaan gurigiisa waad ku badbaadaysaan ma yidhi dadkii iyo maxasta waxay ku carareen abu sufyaan gurigiisi wa aqlaqa annaasu abwaabahum dadki kalena guryahooda isku xidheen qofkii gurigiisa isku xidha keligiiba lagu badbaadin qof kale ma badbaadin karo laakiin abu sufyaan isaga waxaa maziyaa la siiyeyoo gurigiisa dadkii kusoo cararo dhan waa la badbaadinaya qaala wa aqbala rasuulullah nabiga makuu soo galay masjidulxaraam buu soo galay wuxuu toos u qaabilay nabiga calayi salaam kacbadii xata aqbala ila alxajar xajaru aswadkiibuu nabigu toos u qaabilay fastalama waa masaxay waa taabtay uma daafa bilbeyti kacbadiibuu todoba dawaaf dawaafay dawaafkaa ma aha dawaafulcumra nabigu muctamar maayna cumro kumuuna tegin qof kastoo maka taga kacbada dawaafkeedu cumro xaj keliya lama dawaafo cibaado mustaqila weeyaan marra xajka la socota marra cumrada la socota marra mustaqilba iska ah toddoba jeer buu nabigu dawaafay calayhi salaam wailaa nabigu cumro kumuunan imaanin waxa uu tusayaa nabiga calayh salaam makuu soo galay wahuwa calaa ra'si lmiqfar koofiyadda madaxa u saareed qofka muctamirka ah ama xaj ama cumro u tagana ee ragga ana madaxiisa waa inuu faydo marka nabiga cumro umuuna imaanina kacbadu iska dawaafay qaala fa ataa calaa sanamin sanam buu nabigu calayh salaam u yimid ilaa jambi lbeyt kacbada dhinaceeda sanam weyn oo yaalla asnaam fara badan bay lahaayeen noo imaan doonta dhowr boqol iyo lixdan ehe kaanuu yacbuduunahu sanam weyn ay caabudi jireen oo kacbada lagu tiiriyey ayuu nabigu soo agmaray qaala wa fii yaddi rasuuli illaah gacanta nabiga waxaa ku jirta qawsun qaanso wahuwa aakhidun bisiyati alqawsi qaansada qallooceeda iyo meesha soo qalloocsanee fiiddaa halkaasuu nabiga saa u haystaa falamaa ataa cala asanam markuu sanamkii u yimid jacala yadcunuhu wuxuu gudagalay inuu ka mudaayo fii caynihi isha ishuu saa uga gelinaya markaasuu gadaalgadaal u dhacayaa waa sanam weyn oon taabasho ku dhacaynin mucjizaadkii bay ka mid tahay sidaastuu nabigu u taabtaba qadaqdaad buu u dhacaya waa jajabaayaba wayaquulu wuxuu dhahaya jaaa alxaqu xaqi baa yimid wazahaqa albaaطilu baatilkii waa zuulay zaala wlmaxalla walan yacuud baail iyo shirki iyo kufri dambe maka lmukarama kama dhici doona kacbadana sanam dambe lagu caabudi mahayo wazahaqa albaail baail waa zuuray falamaa faraqa min dawaafihi markuu dawaafkiisa bogay ata safa buurti safu nabigu yimid facalaa calayhi safa korkeeduu ku fadhiistay ballantii waxay ahayd halkaan iskugu imaano xataa nadar ila lbeyti kacbadii buu soo fiiriyey wa rafaca yadayhi labada gacmood buu kor u taagay fajacala yaxmud allah ilahay uu ka xamdiyey guusha iyo nasriga uu siiyey wayadcuu wuxuu ku ducaystay bimaa shaa an yadcuu inuu ducaysto wuxuu ilaahay u qadaro oo uu doono ayuu ku ducaystay nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin safa iyo sacyi lamuuna imaanin buurta safa umuu nabigu ku fadhiistay calayhi salaam waxadaanii cabdullahi bnu haashim qaala xadaana bahs ibnu asad qaala xadana sulaymaan bn mugiira bihada isnaad wazaada fi lxadiid uma qaala biyadihi gacantiisu nabigu ixdaahuma cala alukhraa markuu ansaar la hadlaayey gacmihii uu saas ku dul saaray markaasuu wuxuu gooyin gooya xasad waxaa la dhahaa bisaad markii la akriyo beerta oo la jafaayo beerta la goynayo sida beerta oo kale jara beerta oo kale sida sabuulka u fiiqdaan oo kale u jartaan wa qaala fi lxadiid qaaluu waxay dhaheen qulnaa daka yaa rasuul allah markuu yidhi ma tiraahdeen ama rajulu ninkan asagaa raqbo iyo jaceyl magaaladiisii iyo raxmad uu u yeeshay qowskiisii baa gashay ma tidhaahdeen qulnaa waxaan nidhi daaka qulnaa qaaluu waxay dhaheen qulnaa waa nidhi daaka yaa rasuula rasuula warkaa waa nidhi inna qaalat famaa ismi idan magacayga marka xaggee aadaya markaad rajul igu magacowdaan alrajul ay tirahdaan awa magacaygi iyo wasfigayga iyo tilmaantaydii kalaa xaqan waxaa dhabah inaan inii anigu cabdullaahi wa rasuulu aan ahay kalaa macnaa xaqan way maanta waxaa xaqahoo dhab ah inaan inii anigu cabdullaahi addoon ilaahay ahay oo ammaanada iyo ballamaha iyo cuhuudda iyo heshiisyaha intaba ilaalin wa rasuulu rasuulkiisa xaqan inaan ahay marka magacayga xaggeedaaya haddii aan maka ku soo laabto oon reer quraysh dib ugu soo laabto magacaygii muxamed ahaa kii lagu xamdiyey la mahadiyey ahaa wuxuu isku bedelayaa mudamam mid la caayo oo ballanta ka baxay waa noqon arrintaasna kalla inii cabdullahi warasuuluh xadaanii cabdullahi bnu cabdiraxmaan addaarami qaala xadaana yaxya bnu xasaan qaala xadaana xamaad bnu salama qaala ahbarana haabit bnu aslam albunaani can cabdillahi bnu rabaaxi qaal wafadnaa ilaa mucaawiyaan aadnay bin abi sufyaan wafdi oo u tagnay wa fiina abu hurayra nagu jiro nala socda fa kaana kullu rajulin nin kasta wuxuu ahaa mina nagamida yasnacu dacaaman cuntuu karin jiray yowman maalin liasxaabihi ayuu u karin jiray abuu hurayra ziyaadin jiray waa jirtay fa kaanad waxay noqotay noobatii kalkaygii iyo xilligaygii baan anaga maantaan karini faqultu waxaan ihi abaa hurayra alyowmu maanta nowbatii waa kalkaygii iyo moorkadaydii wey fa jaa'uu ila almanzili meeshii aan degganaa bay imaadeen walaxaal bay imaadeen lam yudrik dacaamuna cuntadaanadii uuna bislaanin lam yudrik inaah bisleelka isagoon gaarin oon bislaanin buu ila imaadeen kooxdaanadii faqultu waxaan ya abaa hurayra low xadatana haddaad nooga sheekayso can rasuulillah nabiga calayhi salaam xataa yudrika dacaamuna cuntada intay noo bislaanayso ila waxaa weeya cunto bislaanayo lakor fadhiya rag waa u daran yahay marka intay noo bislaanayso bal xoogo xadiida noo aqri adaa xadiista nabiga u yaqaana faqaala wuxuu yidhi abu hurayra kunaa maca rasuuli illahi sala allah aleyh wasalam yowma alfatxi maalintii marka la furtay nabigaan la soconay fajacala khaalid binu waliid cala majnabati lyumna dhanka midigta ayuu khaalid binu waliid uu maray wajacala zubayra cala almajnabati lyusra dhanka bidixda la mariya ciidankaas hogaaminaya wajacala abaa cubaydata cala bayaadiqati bayaadiqa yani bayaadiqadu waa xusarkii kuwii dhexda maraya ee xusarkaha luqat lfaris wey wa badna alwaadi ay calaa man badna alwaadi cala albayaadiqati dadkaasi aan bayaadiqada ah ee aan muxasariinta ee aan hub wadanin alrajaala lugaynaya lugta ku dagaalamaya xagga kalena soo marray inay xusar ahaayeen oo aynan si fiican qalabkii iyo dircihii biraha iyo jaakeedkaan u wadanin ayaa madax looga dhigay iyo wa badnilwaadi iyo wa calaa man fii badnilwaadi saas weye iyo kooxda toga xaggiisa martay intaasna abu cubayda madax looga dhigay faqaala wuxuu yidhi ya abaa hurayra abaa hurayrow udci lilansaar nabigaa igu yidhi calayi salam ansaar igu yeer fadacuutum waan u yeeray fajaa'uu way yimaadeen yuharwiiluun ayagoo didaya amarka nabiga alai slam u dhaga nugul faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah faqaala nabiga alai slam baa wuxuu yidhi yaa macshar alansaar ansaaray ideelkiin alaa hal tarawna ma aragtaan owbaasha quraysh nimankaa quraysh la yidhaahdo owbaashtoodii huubadii ay isku dardareen iska soo hormariyeen ma garanaysaan qaaluu nacam waan ognahay haa qaala unduruu fiiriya buu yidhi idaa laqiitumuu markaad la kulantaan hadan barri an taxsiduu inaad jaftaan xasan jafid waaqfa biyaday gacmihiisi intuu qariyey iyo wadaca yamiinu midigtu kor saaray calaa shimaali dhixiisa halla jafo nimanka ayaga wa qaala mawcidukum musafaa safaana ballan inoohan iskugu imaanaynaa qaala famaa ashrafa yowmaidin maalintaa ma hanqaltaagin lahum gaalada axadun mid kamida ah luqunta ma taagin ilaa anaamuhu way saaxiyeen mid gaalada ka mid ah oo madaxsa u taago wax isku dayaba waa la dhigaayey qaala wasacida rasuuluullah nabiga calayhi salaam wuxuu fulaa safaa buurtii safeeheed waja'at ilamsaaru ansaarna sidii laisku ogaa halkiiba ugu timid fa adaafuu safay isku wareejiyeen nabiga fa jaa'a abuu sufyaan baa yimid oo asiir aho la wato ciidanka ku dhex jira faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ubidad khadraa'u quraysh quraysh cagaarkeeda la baabihi xooggeediiyo iyo iyo dadkooda la baabiyi laa quraysha bacda alyoom maanta kadib quraysh ma jirto nimankan aad ku sii daysay qaala abuu sufyaan baa wuxuu yidhi qaala rasuulullah markaasuu nabigu wuxuu yidhi man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin abuu sufyaan gurigiisa qofkii gala waa aamin waman laqiya silaaxa hubkiisa ninka iska tuura fahuwa aamin aamin wey waman aqlaqa baabahu albaabkiisa qofkii isku xidhana fahuwa aamin waman dakhala masjid xaramna ku jirto faqaalat ilansaar dad yar baa laga soo reebay oo la yidhi fi lxilli waalxaram meeshaad ku artaan dila uu ka mid ahaa ibnukhadal ninki cabdullahi ibnukhadal uu ka mid ahaa intuu islaamay ayuu ridoobay intaa kuma kaaftoomine ninna waa dilay maaragtay addoonha u ahaayo muslim ahaa laba naagood oo hoballa ahoo heesaha buu samaystay cayd iyo afxumaduu soo diri jiray maanta meel ayuu ku badbaadin ba la yidhi kacbada asagoo ku baa la gowracay faqaalat ilansaaru ansaar waxay tihi ama arajulu markuu nabigu yidhi nimankaasi halla daayo waxay gurigiisa galaan ma abu sufyaan gurigiisa halla daayo ya waxay dhi ama arajulu nabigay ku wadaa faqad akhadatu raafatun naxariis baa gashay bicashiiratihi qowskiisii buu u naxariistay waraqba wuxuuna jeceel ah, kaga jiraa fii qaryati magaaladiisa inuu deganaado naga har u rabaa wanazla waxyu waxyigii baa diba soo degay iyaga qabanaya oo calaa rasuuli nabiga calayh salaam ayuu ku soo degay qaala qultum ma tiraahdeen ama arajulu faqad akhadatu raafatun bicashiiratihi wa raqbatun fii qariyatihi ma tiraahdeen alaa fa masmi idan magacayga marka muxuu noqonayaa haddaan maka ku soo haro oon qoraysh u hiiriyo kusoo laabto oo idinkiis ka fasaxo magacayga muxamed ahaa qiimaha badnaa in qof maxamuudoo lagu mahadiyey cuhuudda iyo ballanta iyo sifaatka xamiidadoo dhanba iska leh inaan ahaydi xagee aayasa soo mudama ma noqonayo mid lacaayo ma noqonayo aniguse soo rasuulullaahi miihi oo muxamed lagama dhaho ama rajul maxaa u tiraahdeen alaa famaa ismii idan alaaa maraad buu ku celceliyey ana muxamadun baa lay dhahaa cabdullaahi baan ahay wa warasuuluhu baan ahay haajartu waan hijrooday ila allahi wa ilaykum alla dartii iyo diintiisa darteed baan u hijrooday wa ilaykum idinkaana idin soo haajiray madiina inugu imaaday falmaxyaa maxyaakum nolosha noloshiina weeyaan haddaa meeshiisma ku noolaan walmamaatu mamaatukum geeriduna geeridiinna weeyaanoo halkiinaan ku geeriyoonoo lagu xabaali qaaluu waxay dhaheen wallahi baan ku dhaaranay maa qulnaa hadalkaasi nabi alla ujeeddadiisu wax kale nagama ahayn ilaa dinnan unbay naga ahayd inaan ku bakhayrayno oon sugayno oo aan maaragtay quuri la'nahay billaahi alle iyo wa rasuulihi unbay naga aheedo rasuul jeceel iyo nabiga amuu gacantiina ka baxa o inaga noqdaa unbay naga aheede xumaan kale nagama aheen qaala fa ina allaha ilaahay buu nabigu yidhi iyo wa rasuulahu yusadiqaani kuwa inii rumeeyeen wayacdiraanikum kuwa inii daareen bikhilaafi almunaafiqiina aladiina qaaluu maa ra'aynaa mila quraa'ina haaulaa kuwa looma cudurdaarin baabu isaalati alasnaam asnaamtii oo laga zuuriyo min xawli lkacba kacbada gaararkeeda maalintaa iyadaa waxbaa isbedelay shirkigii iyo mugdigii iyo dulmigii ay la imaadeen kufaaru quraysh ina shirka la dulmun cadiim ayaa maalintaa la baabiyo la zuuriyey towxiidkii baa ka babaday aadaankii bilaal baa ka dhawaaqay xadaana abu bakr bn abi shayba wacamru naaqid wbn abi cumara walafd ibn abi shayba qaaluu xadaana sufyaan ibnu cuyayna can abi najiixin can mujaahid ibni jabrin can abi macmarin can cabdillaahi cabdulahi bn abi najiix can mujaahid bni jabrin can abi macmar can cabdillahi qaal dakhala nabiyu nabiga sala allahu alayh waaalih wasalam baa soo galay makkata maka lmukarama intaasoo sanay haysteen wa xawla alkacbati kacbada gaararkeedana waxaa ku safan oo ku xardhan alaaumia wasituuna sanaman nusuban saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa ku wareegsan oo qows walbaba sanam bay soo dhigteen mid weyn iyo ku yar iyo mid dhexdhexaada ah. mid walbaba waxbuu u qaabishan yahay ku roobka ku cuntada u barakeeyo mid haweenka ilmo looga helo ku dagaalada markii la galayo nasriga guul ay ka helaan ku baryotamaan ku tuugtamaan halkanay wada ooyayaan asnaamta geedaha ay qorteen ayay aalaha iyo rabbi ka dhiganayaan kol hadduu shirki iyo gaalnimo meesha ay timaado qofka caqigiisa waa isbedelayaa inhum ilaa kala nacaam bal hum adallu sabiila aw adallu weeyaan waa ka daran yihiin dhagaxyo ay qorteen bay caabudayaan oo dur iyo nafci u tiirinayaan waxaanay soo tuureen fa jacala yadcunuhaa bicuud nabigu wuxuu gudagalay inuu ku mudaayo ku turqaayo bicuudin laan iyo qabansadii u watay kaana biyadii gacantiisa ku jirtay wayaquulu wuxuu leeyahay nabigu aayadan u akhrinaya jaa alxaqu xaqi baa yimid wazahaqa albaaطilu kale waa zuuray ina albaaila baail kaana wuxuu noqday zahuuqan mid zuuray buu noqday oo ilmaxalla wazaala wartafaca walan yacuud jaa alxaqu xaqi baa yimid wamaa yubdiu lbaailu baail ma bilaaban doono wamaa yucuud mana soo noqon doono yani wamaa yubdiu baailun jadiid baail cusub oo hor leh maka kama soo daahiri doona iyo gaalnimo shirki cusub kama soo daahiri doono wamaa yuciidu kii horena ma soo noqon doono zaad ibn abi cumara yowma alfatxi maalintii makala furtay ayay ahayd qaala waxadaanah xasan ibnu caliy alxulwaan wacabd bnu xumayd kilaahumaa can cabdirazaq barana thawriy sufyaan can ibn abi najiixin bihada isnaad ila qowlihi zahuuqa walam yadkur aaya ukhraa aayaddii labaad ma akhrinin waqaala badala nusuban saddex boqol iyo lixdan sanaman oo sanama waa isku macno baabun laa yuqtalu qurashiyun qof reer quraysheed ah laguma dilaayo sabran xabis intii la xabiso lagu kadhoodo asagoo xidhan la toogan mahayo bacda maka furashadeeda kadib haddii maka la furtay qoraysh waa soo wada islaamtay dir dambana u gaaloomayso xataa kuwii ridoobay ee dib u noqday markuu ah, nabiga dhintay kumayna jirin qoraysh nabiga calayh salaam markuu maka furtay kadib laba sano unbuu noolaa bacda sanateyn waa ka dhintay laba sano keli ayagoo islaama ah, reer quraysheed iyo gaaladii dadka kale oo dhan ay dad badan ay ridoobeen oo gaaloobeen dadkii diintooda ku sugnaabay ahaayeen sahl ninkii dhihi jiraysahl eh, eh, binu camar hadalladiisa waxaa kamid ahen wuxuu ka mid ah inuu yidhi walaa takunu awala kaafirin bihi ah, laa takuun awala kaafirin bihi qurayshay dadkada ugu dambaysan islaamnimada haddana kuwa u horgaalooba ha noqonina kur sugnaada diintiisa diintiinna way sugnaadeen marka dib dambe mid loo dilaayo gaalimo loo dili ma jirto laakiin qisaas iyo xuduud iyo arrimaha way jiraysaa qaal xaddatana abubakr bin abi shayba qaal xaddatana caliy bin muslim wawakiic bnu jaraax can zakariya bin abi zaa'id can shacbi caalam bnu saraaxiil ashacbiy qaala akhbaranii cabdullahi ibnu mudiic waxaa ii warramay buu yidhi cabdullaahi ibnu mudiic mudiicaasi waxaa la dhihi jiray caasi nabigaa u bixiyey calayhi salaatu wasalaam mudiic u bixiyey cabdullahi ibnu mudiic can abihi ka warinaya mudiic qaala wuxuu yidhi samictu nabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam baan maqlay oo yaquulu leh yowma fatxi maka maalintii maka la furtay laa yuqtalu qurashiyun nin reer qureysheeda sabran xabis laguma dili doono bacda hada alyowm maanta kadib ilaa yowm alqiyaama waa bishaara ay u tahay reer quraysheed islaamnimadiisay usoo galeen inayna ka bixi doonin xadadanaa ibnu numayr qaal xadadanaa abi aakhiru zamaanka kuwo badan oo reer dawsi qabiilla la sheegay oo dib asnaamtooda usoo ceshan doono gaaloobi doono sanamka dalkhalasahayo laakiin quraysh kuma jiraan xadadanaa ibnu numayr qaal xadadanaa abi xadadanaa zakariya bihada islam wazaad qaala walam yakun aslama lam yakun muunan ahayn aslama kii islaamay axadun qof ma islaamin min cusaati quraysh quraysh caasaskoodii cusaadkan maaha kii caasigaa maaha magac baa loo jeedaa maanta wasfi maaha wasfima waa ism min cusaati quraysh quraysh caasaskoodii nimankii caas caas loo dhihi jiray magaca caas wada lahaa reer qureysheed wixii caas lahaa axad ka islaamay ma jirta kayru mudiic mooyeene kaana ismuhu alcaas baa la dhihi jiray alcaasi fasamaahu rasuulu llahi sal slam mudiican wixii kale oo caas binu waa'il sahmi iyo caas binu hishaam abulbuktri iyo caas binu saciid binu caas ibnu umayati iyo caas binu hishaam binu muqiirat almaqzuumi iyo caas ibnu munabih binu xajaaj iyo caasaskii kaleo dhan gaalnimay ku dhinteen kana ilahay badbaadiyey nabigan magaci uu ka bedelo mudiic yaa tahay mid alla adeecay oo rasuul adeecay baa tahay caasi ma tihid wallah aclam bilahi towfiq sala allah wasalam aleyh wxamed